slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbih أجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna wcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimam abuاlxusein muslim اlxajaaj bn muslim اlgushayriy naysaburi raximah اllah xadaثanii mxamed اlmuhanى اlcanazi fii baabi istixbaabi wadci الnawa khaariji الtamri waاstixbaabi ducaa'i dayf wuxuu ku saabsan yahay istixbaab wadci nawa laftimireedda in la dhigo oo lagu tuuro khaarija tamr timirta la cunaayo ee weelka ku jirta meel ka baxsan in laftii lagu tuuro oo haddii aad timir cunayso laftii aad kala baxday timirta inaan lagu celinin weelkii weelkii inaan lagu celinin maxaa yeelay nadaafaddana kuma fiicna dadka mushaarikiintaee wax kula cunaayana waxay dareemayaan arrinka asaga ah inayna karaahaystaan oo ayna jecleen marka bannaankaa lagu tuuri oo weelkii dhexdiisa laguma ridaayo waxaa la mid ah hilibkii baa la mid ah haddii hilibkii la cunaayo qofkii uu lafti qaato oo hilibkii goosto in laftii uu dib ugu celiyo weelkii ayaduna ma aha leanna macnuhu waa iskaga mid waxaa la diidan yahay ama xagga nadaafadda ha ahaato ama xagga taqasuska iyo inay dadka kale ay ka yaqyaqsanayaan oo arrinka asagaa ayna jecleen mashaacirta ama dareenka dadka wax kula cunaaya mar walba in la ilaaliyo weeye oo la dhowro oon xadgudub lagu samaynin waistixbaabi ducaa'i dayf martida ducadoodana waa sunno inay duceeyaan qofkii la marti geliyey ee la marti qaaday inuu u duceeyo liahli dacaami cuntada dadkii ehelka u ahaa ee siiyey inuu duco iyo uu ku dhaafo akala dacaamukum alabraar waafdala cindakum asaa'imuun wasallat calaykum almalaa'ika ducadii nabiga calayh salaam bay ka mid ahayd wa dalabi ducaa in duco laga dalbana way ku jirtaa iyaduna min adayfi asaalixi qofka martida ahe wanaagsan in la yidhaahdo noo ducee markii la marti qaado kadib sheekh noo duceey ama hebelou noo duceey in la yidhaahdo wa ijaabatii lidalika asagana arrinkaa inuu ajiibo aqbalo oo ducadii laga codsaday uu duceeyo arrimahaasoo dhan xadiidkan soo socda ayaa laga fahmayaa qaala xadaanii muxamed ibn lmuhana alcanazi abu muusa abu muusa zaman shaykhu aimati sita qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfar gundar qala xadaثna shucbة ibn اlxajaaj alwasidi abu bistaam can yaziid bni khumayr can cabdillaahi bni busrin radia allahu canhu waarضaah saxaabiyu jaliil qaala wuxuu yidhi nazla rasuulu اllah rasuulka ilaahi calayhi salaam waa wuxuu u martiyey calىa abi aabbahay cabdullaahi baa wuxuu leeyahay aabbahay busri iyo reerkii reer busri abuu nabigu soo martiyey qaala wuxuu leeyahay cabdullaahi faqarabnaa waan soo dhoweynay ilayhi nabiga xaggiisa qarabnaa waxaan u dhoweynay ilayhi طacaama raashin baa nabiga u dhoweynay calayhi salaam iyo waa wadba wadba waa noocoo waxyaalaha la yidhaahdo mukamilaadka ah fawaakihda ah xalwayaadkae cuntada raacsan weeye wadba timir iyo caano la angajiyey iyo subag iyo wax laysku reefaaqay oo la hagaajiyey ayaa iyadan ayaan u dhignay fa akala waa cunay nabigu calayhi salaam minhaa qaar ka mida cuntadii buu cunay ee min bacdihaa waxbuu ka cunay calayhi salaam uma uutiya bitamrin timir gaar ah oo gaarkeeda ah haddana loo keenay waa min baabi alfaakiha fa kaana yaakuluhu waa cunaayay nabiga timirta wayulqii wuxuuna tuurayay annawaa laftimireedda bayna isbicayhi labadiisa farood dhaxdooda wa wadbatan bayna isbicayhi labadiisa farood ayuu ku tuuraayey wayajmacu wuxuu kulminayay asabbaaba fartaa sabaabada la yidhaahdo waa farta suulka ku xigta weeyaane sabaaba dadka lagu habaaro ama lagu caayo ama farta musabixana waa la yidhaahdaayo tawxiidka iyo taxiyaadka iyo ayaa lagu ishaaraa fartaas iyo walwusdaa farta kale ee fardhaxada la yidhaahdo labadaasuu kulmiyey labadaas ayuu kulminayey marka halkaa dhexdooda intuu saa u saaro yuu saa ugu tuurayay marka macnaha laftii buu saa u saari waa ku tuurayaa gacantii kale kuma qabanayo ayadiibuu labada farood dhaxdood intuu saaro yuu saa ugu tuurayaa nabiga calayh salaam oo iska fogeynayaa ayib qaala shucba wuxuu yidhi huwa dannii malahaygaas sidaas ah oo wayajmacu sabaaba walwusdaadaasi yulqii annawaa bayna isbicayhidaasi ayuu ku sii fasiray fasirayoo wuxuu wayajmacu asabaaba walwusdaa intuu labada farood ee sabaabada ee wusdada kulmiyey labadaa farood marka wuxuu leeyahay sidaasaan u malayn inay ahayd buu leeyahay wahuwa huwa fiihi xadiid kale waa ku jirtaa in shaa allahu haddana raaciyey oo markuu shakiyey kadib ayuu haddana dib u taxqiijiyey wayajmacu sabaaba waalwusطaa huwa danii malahayga sidaasay ahayd inuu ahaa oo ay xadiidka ka mid ah ay ahayd inuu labada farood intuu kulmiyo uu lafdamireeda ku tuuraayey wahuwa fiihi ereygaasna waa ku jiraa fiihi fi lxadiidi in shaa allahu haddana shucba bnu xajaaj wuxuu aa nin aad iyo aad taxarigiisa iyo dadaalkiisa xadiidka uu u badan yahay marka alfaadda inuu siday ahayd ku keenu aad u jeclaan jiray walidaaliku mararka qaar xoogow shaki ah ayaa geli jiray xataa laqabuuhu bishucbati shaak shucbatu shaak bay laqab ooga dhigeen ilqaa'u nawaa bayna alisbicaynidaasi wa huwa fiihi in shaa allahu awaake ilqaa'u nawaa bayna alisbicayni laftimireedda labada farood in dhexdooda lagu tuuro taas ayaa xadiidka ku jirtay marka wayajmacu sabaaba walwusdaadana waa tafsiir eh, yulqi nawaa bayna isbicayhidaasay ku fasiraysaa labada farood ayuu ku tuuri jiray dhaxdooda laftimireedda labada farood waa kuwe wayajmacu sabaaba walwusdaa intuu kulmiyo markaasuu shuba wuxuu leeyahay huwa dannii malahigaas sidaas ah wayulqi nawaa bayna isbicayhi in shaa allah wa huwa fiihi buu haddana yidhi in shaa allah ilqaau nawa bayna alisbicayni ayaa fiihi fi lxadiidi ah almuhim waxaa weeyaan uun mara waa shakiye mara haddana waa istidraag buu sameeyey ilqaau nawa bayna alisbicaynidaas xadiidka way ku jirtaabu haddana yidhi in shaa allahu daasna waa iska kelima tabaruq uu u keenay uma uutiya bisharaabin sharaab baa loo keenay nabiga calayhi salaam fa sharibahu sharaabkii buu cabbay uma naawalahu aladii kiibuu u laacay hambadiisii nabigu can yamiini midigta ka fadhiyey ayuu hambadii siiyey sida caadada nabiga calayhi salaam sunnadana ah in marka qofka wax lagu bilaabo uu bogto midigtiisu ka boodaya qofka midigtiisuu dhiibayaa qaala faqaala abii aabbahay baa wuxuu yidhi oo busri ah wa akhada bilijaami daabatihi markuu nabigu bogay oo daabaddiisii nabiga calayhi salaam u koray daabaddii uu saaraa ama faras ama baqal waxay ahaataba waxaa hoggaankeedii iyo keenaheedii iyo xakamaheedii qabtay oo saa u qabtay aabbahay busri markaasuu nabigu joojinayaa inuuna dhaqaaqin udcu llaaha lanaa ayuu yidhi ilaahay noo bari nabi allow intaada naga tegin ilaahay noo bari ila waa fursad qaali ah in nabi moxamed calayhi salaam uu gurigaadi imaaday oo aad maanta haysato ducadiisii inaad ka dalabto ka baraydo fursa weeyaan qaali ah marka fursadiina muunan muuna maarata dayicin ninkii la yidhaahdo cabdullaahi binu busri abiho busri ah fa qaala markaasuu nabigana waa aqbalay oo waa ajiibo wuxuu yidhi allahuma baarik lahum ilaahayow barakee fii maa u barakee waxa aad rasaqtahum ku arsuqday waxaad ku arsuqday oo aad ku masruuftay dad iyo duunyaba <clears throat> ilaahayow u barakee oo ziyaado iyo khayr iyo nafci u geli wakfir lahum u dembi dhaaf warxamhum u naxariiso jawaamicdii buu galay nabigu waa jawaamicdiisi alayh salaam lagu yaqaanay ee ilaahay ku khasisay wutiitu bijawaamici ilkelim ayaa nabiga lagu khasisay calayh salaam la siiyey markaa halkaa erayga jumladaasi jamacad bayna khayray dunya waalaakhira adduunye iyo aakharaba ducada way kulmisay allaahumma baarik lahum fii ma razaqtahum waqfir lahum u dambi dhaaf warxamhum una naxariiso ayuu ugu duceeyey nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadu marka nabiga calayh salaam waxay ahaayeen xariisiin kuwa aad ugu dadaala nabiga calayhi salaam inay ka faa'iidaystaan mar allaala markuu la kulmo oy ama masale cilmi a ah ay weydiiyaan ama barakadiisa ay tabarukaan ficliga ah ama midda qowliga ehe ducadiisa ay ka mid tahay inay nabiga ka helaan oy ziyaado iyo khayr ka helaan oo uu duceeyo ay barakaystaan bay jeclaan jireen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaanaa muxamed bnu bashaar mindar qaala xadaanaa ibn abi cadiyi maxamed bin ibraahim xw xadaanii mxamed اlmuhana alcanasi xadaanaa yaxya bnu xamaad kilaahumaa can shucba bihada اlisnaad walam yashukaa maynan shakinin fii ilqaa'i nawa bayna asbicayn ilqaa'i nawa bayna اlisbicayn in labada faradaxdooda laftimirada lagu tuuro sanadkan ayaga mayna shakinin riwaayadan mayna shakinin dariiqada shucba ku aroorayo waa yaxya bnu xamaad iyo ibnu cadi maxamed bnu ibraahim riwaayada ay shucba ka wariyeen shaki la'aan bay sidaa ku mareen ilqaau nawa bayna alisbacayn baaban wuxuu ku saabsan yahay aklil khithaa'i khithaha bahalka la yidhaahdo waa nooc qudaarta ka mid ah oo baalaha waxyaalaha khiyaarka ee muxuu ahaa oo khirbisna waa la yidhahdaa khirbis isagana waa la yidhaahdaaye nooca u yar eg u yar eg bocorka kiisa ubada ahoo kale ee dhuudhuuban ee la googooye ee qudaarta ah ayaa waxaa la yidhahdaa kithaa ayaa la yidhaahdaa nacam maxay magaceedi baalka la jarjaray ee saa marka deena midhahana hoos ku wata ee muxuu ahaa yuu u yahay kithaa kaasuu u eg yahay waxsaa yar dhuudhuuban weeye dhaadheer nacam qaraha maaha qarahu waxaa la dhahaa badiif qara maaha nacam nooc khirbis baa la yidhaahdaa akri lkithaa ka fiiriya baalkii Eh, muxuu ahaa sawirkiisa oo arkaysaa haddaad eh, fiirisaan google haddaad ka fiirisaan sawirkiisa arkaysaa marka magaca kolley wax beeraheenna aad oga baxa ma aha laakiin wuxuu shabahaa eh, muxua baalkii ya udaartan ya qajaar miya qajaar qajaarkaasuu shabaha qajaarkaasuu shabahaa ya qajaarkaasuu shabahaa alkhihaa asagaas khihahaasi oo lagu cuno birudabi rodabkii rodabkuna waa timirta nooc timirta ka mida weeye oo weli timirta intayna bislaanin oo macaan tahay qihahaas oo nooc yar dhanaan laga yaaba inuu ku jiro iyo rudabkii oo macaana ah ayuu isku cunay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi wacabdullahi bnu cawn alhilaali qaala yaxya ahbaranaa waqaala ibnu cawn xadaanaa ibraahim bnu sacad can abiihi sacad oo azuhriga ahaa nacam sacad inu ibraahim bn cabdiraxmaan bn cofki ibn cabdiraxmaan bn coof buu ku abtirsadaa can cabdillaahi bni jacfarin qaal cabdullaahi bnu jacfar ibna abi aalibin jacfaru dayaar ayaa dhalay saxaabi ibnu saqiira weeyaan min siqaari saxaaba ayuu ka mid yahay qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu jacfar ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkoo yaakulu cunaaya alqihaa qihaa ayuu cunaaya qanjaarka iska dhahoo birudabi rodab buu ku cunaayey waa isku cunaayey nabiga calayh salaatu wasalaam marka cuntadan oo caadi caamka ah la cuno mar walbaba nooc oo fawaakiha inay la socotaa iska fiican hadda waad arkaysa qoladii nabiga alay slam marti qaaday cuntadii dacaamka ah waxay ugu dareen waa wadba wadba ayaalaha macmacaanka ee xalwiyaadka ay ugu dareen waaka nabiga alayh salaatu wasalaam qitaha iyo rodobka isku cunaaya waxyaalo badanoo saas oo kale ah marka cuntada iyo qudaarta iyo fawaakihda iyo xalwayaadka mid walbaba dowrkiisuu leeyahay iyo nafcigiisa iyo caafimaadkiisa badanka uu leeyahay ee bariiska keligii la daldalaayo iyo baasada keligeed la jiidaayo arrintaas ayada ah waxaa weeyaan caafimaadka uma fiicni dhahaan inay dhinac xoojisa mooyeene dhinacyihii kale waa ka maqan tahay baabu istixbaabi tawaaduci alakli akliga iyo cuntada cunideeda markaa la cunaayo in la tawaaduco oon wax laisqaadqaadin oon laisbalballaadhinin wa wasfat liqucuudihi fadhiga nabiga u fadhiisan jiray cunto cunidda markuu cunaayo tilmaam la tilmaamayo ah. qaala xadaana abubakr bin abi shayba wa abu saciid alashaju kilaahumaa can xafs qaala abu bakr xadaana xafs bnu khiyaaf can muscab bnu sulaym qaala xadaana anas bnu malikin qaala ra'ytu nabiya sala allah alay slam nabigaan arkay muqciyan isagoo salka dhulka ku hayo yaakulu tamran timir cunaaya aliqcaa iqcuu waxaa weyaan salka inaad dhulka saarto lowyahaada iyo lugahaaduna ay saa u yar taagan yihiin ayaa iqca la yidhaahdaa marka waa fadhi oo mustawfis ah oo aan ahayn fadhi ballaaran oo qofku uu muddo badan ku fadhin karo ma aha marka athay-at almustakir litacaam qof cuntada inuu aad u badsado rabo sidii ooma fadhiisan jirin nabiga calayh salaam inuu si tarbiica u fadhiisto oo sal ballaaran u fadhiisto oo gogol siman uu ku fadhiisto oo wakhti dheer uu fadhin karo sidaas marka ma ahee fadhi gaaban oo deg deg ah oo wax marka uu cunaayo intuu si deg deg u cuno iska kaco sidaasuu nabigu u fadhiisan jiray buu ka wadaa sala allahu aleyh waaalih wasalam ayib yaakulu tamran timir isagoo cunayaan arkayoo saa u fadhiya waxadaanaa zuhayr bnu xarb waibnu abi cumara jamiican can sufyaan ibni cuyayna qaala ibnu abi cumar xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can muscab ibni sulaym can anasin ibni maalikin qaala wuxuu yidhi utiya rasuulullah nabiga calayhi salaam waxaa loo keenay bitamrin timir fajacala anabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu gudagalay yaqsimuhu inuu qaybinaayo timirtii buu qaybiyey wa huwa muxtafizun muxtafiz iyo muqci waa isku mid asagoo fadhi yaraysanaya fadhi yaraysi oo fadhi aan aada u ballaarhsanayn weeyaanoo uu salka dhulka ku hayo yaakulu minhu aklan timirtiina ka cunaaya cunitaan dariican deg deg ah wa fii riwaayati zuhayr aklan xafiifan waa isku mid sariican dariican deg deg si degdegu timirta u cunay nabiga alai salaam sababtana waxaa dhici karta inuu meel u degdegaayay rasuulka calayh salaam oo umuuro kale iyo arrimo muhim u degdegaayey waa dhici karta qofku markuu yar baahan yahayna way dhacdaa inuu xogo marka hore ka yargaarsiiyo timirta iyo waxaasoo kale iyo cuntada iyo iyadana waa dhacdaa almuhim cuntada inaad waqti badan kor fadhido oo wakhti badan kaaga baxo saacado badan kaaga baxdo maahee ahee si dhaqsaa ah in loo cuno wakhti gaabanna lagu soo afjaro qofkuna uunan ku talagelin inuu xadda dhaafiyo wey baabu nahyi alakli cuniddii baa la nahiyey maca jamaacatin jamaaca maceed haddii la yahay can qiraanin tamratayn laba timir isku qabashadeed in lagu cuno nahyulakli cuniddii baa yaa la nahiyey maca jamaacatin xaaluu yahay akligaasi can qiraanin la cuno qiraan iyo xiriirin tamratayn laba timir laisku xidhaayo in lagu cuno iyo wanaxwan wax lamida fii luqmati oo afgelis ah ilaa biidni asxaabihi cuntadaa dadkii kale ama ninka asaga ee xiriirinaya asxaabtiisii inay ogolaadaan mooyeene haddii cunto la wada cunaayo cuntaduna wax xabada iyo qayba saasoo kalea ah timir oo kale hilib oo kale kuuskuusan oo kale hadday jirto inuu qofka labalaba iskugu qabto lama ogolo dadkii kaleo halhalu cunaayo raashinka qaarna dee xabadxabad kama suurowdo in laisku qabtay noqoni qaarna waa wax dhici karta habadiibin gaar afgelis uuu noqdo marka dadka qaar haddii xoogow uu sharah ah iyo xoogow degdega uu ku jiro waxaa laleeyahay idan weydiista hadda laba xaboo timira isku qaban rabto ama laba xabo oo muxuu ahaa sambuuse ah oo isku duubi rabto arrimaha noocaas oo kale ah dadka ishay kugu hayaan siyaado ayaad la imaanaysaa oo labalaab ayaad mar walba ku dhufanaysaa qofka kalena xabad buu qaadanayaa marka dicfey maa akalahu saaxibu saaxiibkaa wuxuu cunay labalaabkiiba macnaha yaa xagga xisaabtaa soo raacday dhinacaada raacday marka arrintaasi idan bay u baahan tahay ogolaasho inuu saaxiibka kuu fasaxo ku ogolaado ayay u baahan tahay hadduu ku idmo ama asagiiba uu samaynayo ama curfigii sidaa yahay oo idan caama la haysto waxba dhibaata a ah ma waxba dhibaataa ma laha ila dadku xagga cuntada iyo dacaamku waa ku kala xoog badan yihiin ku kala khatarsan yihiin ayb qaala xadaana moxamed bn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaana moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaana shucba ibnu xajaaj qaala samictu jabalata bnu suxayn baan maqlo qaala yidhi kaana bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr wuxuu ahaa yarsuquuna tamra timir buuna siin jiray cabdullahi bnu zubayrka waa amiir wey waa amiir muminiinta amiir lmuminiin xijaaz iyo dhulkaas maka iyo madax ka ahaa marka timirtii ciidankii buu marka sahaydii iyo zaadkii buu siinayaa timir buu noo qaybin jiray waa biilkii iyo garaamkii ciidanka ay cunaayeen wey yarsuquna tamru buu nagu siin jiray qaala waqad kaana asaaba annaasa dadkiina waxau ahaa mid ay ku dhacday yowmaydin maalintaa jahdun abaar iyo gaajo daran baa dadkana ku dhacday oo raashin yari baa jirtay intaa yar baa marka la wada cuni wa kunnaa naakulu waan cuni jirray timirtii annagoo wada fadhinaa ayaan wada cuni jirray fayamuru calayna bnu cumara cabdullahi ibnu cumar baana soo mari jiray makay wada joogaan marka cabdullahi ibnu zubayr iyo ibnu cumar waa kii maka lagu dilay ibnu cumar ee waxaan ujeedaa ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr cabdullahi ibnu cumarna waa kii soo maray isaga oo caqabadii caqabadii intii la dilay cabdullahi ibnu zubayr la salbiyey oo si xun loogu xidhay isagoo meyda laga lalmiyey waa kii cabdullaahi ibnu cumar uu u yimid oo uu dhihi jiray intuu u duceeyey dad aad adiga aad ugu shar badan tahay ila waxay lahayen waa nin shar badan oo shufto oo kada oo yay lahaayeenoo way bannaysteen dhiiggiisii marka dadaad adiga ugu shar badan tahay walle waa dad xun intaan aqaanana waxaan kugu aqaanaa qof soom badan oo salaad badan oo qiraan akhris badan ayaan ku aqooday buu yidhi waa taskiyey ammaanay marka wuxuu leeya ibnu cumar baana soo mari jiray wanaxnu naakul annagoo timirtii cunaynaa ciidankii fa yaquulu wuxuu dhihi jiray laa tuqaarinu ha xiriirinina habsu qabanina labalaba iyo saddex yaaskugu qabanina cuntayari baa taalla fa ina rasuula allah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa nahaa kii reebay cani lqiraani xiriirinta ilaa an yastaadina arajulu akhaah inuu ninka walaalkii ka idan weydiisto yar war aniga xabad xabad meehe labalaba iyo ogolow iyo waa yahay mooyeene qaala shucba wuxuu yidhi laa uraa hadihi alkelima kelimadan ayada oo ah ilaa an yastaadina arajulu akhaah walaalkii inuu midkiis walaalkii ka iidan qaata mooye kelimadaasi wax kale oo ma arko ilaa min kelimati ibni cumar cabdullahi ibni cumar kelimadiisii wey waa hadal ibni cumar ee hadalkii nabiga wuxuu ku dhammaaday nahaa can ilqiraar intaas markaa e, e, uu ka soo wareerinaya ibnu cumar radi allahu canhu ardaa inta dambe marka waxaa weeyaan ibnu cumar baa iska ijtihaaday waana cumuumkii buu ka qaatay oo laa yaxilu maalu mri'in muslimi ila biidnihi qof muslima xoolihiis inaad qaarato idan la'aan ma bannaana arrimahaas walaa ta'kulu amwaalakum baynakum bilbaatil iyo cuntada asal iyo xoolaha dadka ay wada leeyihiin intan qofkan uu gaar u leeyahay iyo intaad adiga leedahay intaada maad ku kaaftoomi wixii kale idan bay u baahan tahay idan bay u baahan tahay arrintaasuu ka fahmay waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaad alcambari xadaanaa abi mucaad alcambari xaw xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdi kilaahuma can shucba ibn اlxajaaji bihada اlisnaadi walaysa fi xadiiثayhima qowlu shucba hadalka shucba uu yidhi intan ibnu cumar hadalkiisii weeyaan walaa qowluhu iyo hadalkiisii waqad kaana asaabannaasa yowmaidin jahdun intaasi kuma jirto qoladan mutaabacada wadata inta kale se way isku raacsan yihiin qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi wamaxamed bn muhana qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi can sufyaan athawri can jabalata bni suxaym qaala samictu ibna cumara yaquul nahaa rasuulu llaahi sala allah aleyh wasalam wuxuu reeba an yaqrina arajulu ninka inuu xiriiriyo bayna tamratayn laba xabood timir ah xataa yastaadina asxaabah asxaabtiisa ilaa idan weydiisto marka haddana waxaad marfuuc inuu yahay baabun wuxuu ku saabsan yahay fii idikhaali tamri si ahaan timirta in la kaydaysto timirtu cuntada kaydka gashay ka mid tahay ee muddo badan iska ooli karto xataa qaar waxay timirta ka mida inay sii taallay kusii fiicnaataaba inay muddo taallay kusii fiicnaataa fii idikhaali tamri timir oo la kaydaysta wanaxwi wixii lamida min alaqwaati cunto ah lilciyaali carruurta inaad cunto aad dhigato bil reerka waxay cuni lahayaan aad dhigto laba bilood aad dhigto saddex bilood lix bilood aad dhigato way bannaan tahay wax dhibaataana ana ma leh tawakulkii iyo tala saarashadii ilaahayna kama hor imaanayso irsaaqadda ilaahay baa bixiya isagaa tala saarannaa waan ognahay waa masale caqadiya masalada caqiido weeye laakiin ixtiyaadka iyo taxadarka iyo akhdul asbaab sababta in lala imaado ayaa waxaa weyaan waa masalo kale wey masale kale weeyaan marka nabiga alai slam dacaamu sana sanad waxay cuni lahayeen reerkiisa markay beerta goodo ayuu u tawfiirin jiray oo u sii dhigi jiray rasuulka calayh salaam timirtii iyo shaciirtii qala xadaanii cabdulahi bn cabdiamaan cabdulahi bn cabdiraxmaan addarami qala akhbarana yaxya bnu xasaan qala xadaana sulayman bnu bilaal can hishaam bn curwata can abihi curwa bn zubayr can caaisha radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh waalih wasalama qaal laa yajuucu ma gaajoodo ahlu beytin reer cindahum agtooda uu atamru timir yaallo reer timir haysto ma gaajoodaan waa cunto iska bisil macaan aan ka halaabaynin aan u baahnayn diyaargareen iyo wax kale kaaga baahneen xataa qolof iyo waxaad ka fujinayso ma jirto wakhti kaama qaadanayso inaad laacdood afka geliso besay kaaga filay intaa bes ayay u baahan tahay marka qof guri timir yaalla gaajo ma taalla buu nabiga sala allah alay wasalam timir guri u yaalla timir gaajo ma taallo ah, yani qofka isaga duuran una markaasi eh, rabin macnaheedu inuu gaajaysnayn waa inuu gaajaysnayn weeyaan lidalika waxaa arkaysa dee carruurta reermagaalka iyo nicmada iyo barwaaqada iyo iskaga jiraan wixii oo laleeyahay cuntada haddii la kariyo hebel ma cunaayo hebla ma cunta cuntadaas wuxuu leeyahay ad arkaysaa gaajaan jirin bay ka dhiganta gaajo ma jirto dayib qaala xadaثana cabdullahi bnu maslabata bnu qacnab qaala xadaثana yacquub bnu moxamed bnu daxlaa can abi rijaal wasmahu moxamed bnu cabdiraxmaan moxamed bn cabdiraxmaan almadani alansaari can umi hooyadiis camra binti cabdiraxmaan ibnu sacad bnu zuraara can caaisha um radi allahu canha aburijaal waxaa loogu bixiyey toban wiil oo uu dhalay baa isla haran qaaday oo isla qaangaadhay oo rag isla noqotay taasaa aburijaal loogu bixiyey kunyadaas ragga aabbahood maxamed bin cabdiraxmaan baa la dhaha almadani hooyadiisna waa camra binta cabdiraxmaanta taqaanay caaisho in badan wax ka warin jirtay ibnu sacad bnu zuraara ninkiis ay ku abtirsatay can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waaalih wasalam wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay magaceedii baa ugu yeedhaya rasuulka calayhi salaam oo dhaqankii hadda de magaalada iyo taxadarada way waa laga tegey laakiin inuu ninka uu islaantiisa magaceeda oogu yeedho ama gabadhu ninkeeda ay magaciisa oogu yeedho ceeb baa loo arki jiray ceebna ma aha bale min xusni alkhuluq bay ka mid tahay wa min mucaashara alxasana bay ka mid tahay mucaamalada wanaagsan inaan gabadha magaceeda oogu yeedho aabbaheed u raacisa mararka qaar xoogow tarkhiib ku samaysa mararka qaarood koolkooliso arrimahaasoo dhan ba waa hadyigii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam yaa caash buu dhihi jiray binta sidiiq buu dhihi jiray mararka qaar ibnata sidiiq markay safiya ay muxuha zaynaba isku dhaceen waa kii dhihi jiray yaa caaishatu caaishaay baytun guri laa tamra fiihi timir dhexdiisa uunan oolin guriaan timir oolin jiyaacun ahluhu ehelkiisa waa gaajooday waa gaajaysan yahay ehelkiisa waa gaajaysan yahay oo damba hala shidi iyo corurtii oo gaajaysan markay imaadaan waxbarashadii laga imaado oo darkii qofkii uu gaajo ku dhegan tahay de qofka asaga ah mar dambe unbuu cuntada heli oo gaajada ka bixi laakiin hadduu timir haysto de markaaba waxaa weeyaan afkugela yaa caaishatu baytun laa tamra fiihi jiyaacun ehla waa ku celceliyey aw jaaca ahluhu ehelkiisa waa gaajooday qaalahaa maratayni ow alaaa laba jeer iyo saddex buu ku celceliyey nabiga sala allahu aleyh waali wasalam marka timirtu nafcigeeda aad buu badan yahay nafcigeeda aad buu badan yahay iyo faa'iidadeeda walidaaliku nabiga calayhi salaam wuxua sunnadiisa ka mid a qofka markuu soomanaado oo uu maalintaa gaajo iyo oon iyo dareemo oo xoogo dacfi uu ku dhaco jismigiisii quwadiisii awooddiisii waxa u horeeya inuu ku bilaabo ay tahay waa timir timir baa ugu horaysa bismi illahi raxmaan raxiim bu halka qor bismi illahi raxmaan raxiim baabu fadli tamri lmadiina magaalada madiina almunawara la yihahdo timirteedii fadligeeda timiraha kale way ka fiican tahay timirta madiina way ka fadli badan tahay way ka fiican tahay timiraha kale marka timirtii madiinada si caama loo ammaanay iyo mid ka mida ah timirta madiino cajwo la yidhaahdo cawaalida ka baxda madiino cawaali iyo sawaafil bay noqotaa dhinaca najdi dhinaca najdi markii loo soo baxo iyo dariiqulmadaari xagga loo baxo uxud iyo dhankaasi timirta ka baxda cawaali ayaa la yidhaahdaa taasaa inta badan cajwadu ayaa lagu tilmaamaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslamata bnu qacnabin qaala xadaanaa sulaymaan yani bnu bilaal can cabdillahi bni cabdiraxmaan can caamir bni sacad bn abi waqaas can abiihi abiyo sacad bn abi waqaasa radia allahu canhu azuhri ana rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi man akala qofkii cuna ku qureecda sabca tamaraatin toddoba xaboo timira mimaa bayna laabatayhaa madiina labadeeda laabna u dhaxeeya xiina goortiina ku qureecda yusbixu uu waa bariisto lam yadurahu qofkaa ma dhibaayo sumun sum ma dhibayso xataa yumsiya ilaa ka galabaysto wax sun oo dhibi ma jirto sumuumta jidhka gasha way fara badan tahay keliya inaad sun qaadatood cunto ma aha jidhka sun badan baa gasha waxyaalo badan oo kala duwan siyaalo khaldan jidhka biniaadamka u gala oo u baahda in laga daaweeyo oo laga sifeeyo marka waxaa ka hortag marka noqonaya oo difaac noqonaya oo manaacadiisii iyo awooddiisii xoojinaya qofka hadduu toddoba xaboo timira cuno oo timirtii madiinaa waxaa weeyaan suntaasoo dhanba difaac bay kaa noqon kuma soo gelayso wey kuma soo gelayso xadiidka marka cumuum timirtii madiina oo dhan buu xadiidkan camimay qaala xadaanaa abubakr bin abi shayba qaala xadaanaa abu usaama xamaad can hishaam can haashim bni haashim qaala samictu caamir bni sacdin abi waqaasin yaquul samictu sacdan sacd bin abi waqaas baan maqlay wa abiis radia allahu canhu yaquul samictu rasuula allahi sala allahu aleh wasalam nabigaan maqlo yaquulu leh man tasabaxa qolkii ku qureecda subaxdii afka isaga ku bilowda bisabci tamaraatin toddoba xaboo timira cajwatan oo cajwa'a lam yadurahu ma dhibaayo dalika alyowma maalintaasi samun sun ma dhibayso walaa sixirun sixira ma dhibayo sun iyo sixir midna ma dhibto ayuu nabiga sala allah aleh wasalam yani alamraad alxisiya walamraad almacnawiya amraadda xisiga ee sumuumta ah iyo kuwa maaragtay macnawiga ee sixirka uu ka mid yahay ilahay baa kaga badbaadinaya timirta madiina oo toddoba xabaad cunto dabcan waa warkii nabiga sala allahu caleyh wasalam saadiqu lmasduuq waxay u baahan tahay markaa inay la socoto iimaan iyo qanaaca inay la socotaa loo baahan yahay iska tijaabi lama ogolo kalaamu saaxibu shareeca nabiga hadalkiisa wuxuu u baahan yahay iimaan inuu la socdo qanaaco la socoto rumayna la socoto wixii markaasi waxaa weeyaan waad ku daawoobi waadna ku heli wixii aad raadinaysay sunya sixir labada midna ma dhibtuu nabiga calayh salaam waaba ka hortagba waxadaanaahu ibna abi cumara qaala xadaanaa marwan binu mucaawiyata alfazaari xaw xadaanaahu isxaaq bin ibrahim qaala akhbarana abu badr shujaac ibn waliid kilaahuma can haashim ibnu haashim bi lisnaadi can inabiyi uu ka weli sala allahu aleyh wasalam milahu walaa yaquulaani samictu nabiya sala allah aleyh wasalam oo ninkan yidha abubadr binu shajaac iyo mucaawiyat alfazaari marwan bin mucaawiya ayagu maynan intan sheegin walaa samictu nabiya mayna sheegin oo war waxay ka dhigeen warku mawquufun calaa sacad bin abuwaqaas bay ka dhigeen qaala waxadaanaa yaxya binu yaxya wa yaxya binu ayuba bnu saddex sheekh wey cali bnu xujr asacdi qaala yaxya bnu yaxya isaga wuxuu yidhi akhbarana waqaala lakharana xadaanaa ismaaciil wahuwa bnu jacfar can shariik wahuwa bn abi namrin can cabdillahi bn abi catiiqin can caaisha um lmuminiin radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaal ina fii cajwati caaliya ina fii cajwati alcaaliya cajwada caaliya ka baxda cawaali lmadiina cawaali lmadiina dhulka kore dhulka kore ee madiina cawaali iyo sawaafil bay u qaybsamaane markii madiina laga hadlaayo dhulka cawaalida la yidhaahdo cajwada ka baxda shifaa daawo weeye ina shifaa'an yaa kaa'inun fii cajwati alcaaliya ku sugan daawa ku sugan ow amase inahaa cajwadaasi madiine ee cawaalida ka baxdo taryaaqun daawo weeye taryaaq waa daawada sumuumta iyo waxyaalaha xumaanta oo dhanba tirtirta ayaa taryaaq la yidhaahdaa awala albukra waa daawo awal albukra subaxda hore awal albukra yani bidaayat anahaar awal anahaar baa loo jeeda awal bukra maalinta awalkeeda qofka hadduu cuno manta sabaxdii bay lamid mid tahay toddoba xaba oo madiina timirteeda shifaa waa daawo cumuuman marka madiina timirteeda waa la ammaanay khusuusan cajwadeeda la ammaanay wa akhasuu waxaa lasii ammaanay cawaalida midda ka baxda dhanka kale ka baxda yo aada loo sii ammaanay baabu fadli lkamaa <clears throat> bahalka kamaa la yidhahda geedka la yidhaahdo likaha likaa la yidhaahda magac kalena waa leeya hadda ka hor bacd alikhwa ay dhallinyaradu sheegi jireen oo carada looga yaqaano muxuu ahaa yah mooqa moqooqa yah ruqa yah bita tuqa marka geedka asaga ahee kamaacada la yidhaahdo oo likana waa la dhahaa markuu roobka intuu aada u do-o iyo dhulka kasoo dhulka fowracaa iyo geedaha hoostooda iyo yaraantanna waan arki jiray oo cuni jiray geedka asaga alkamaa la yidhahdo min almanni buu kamid yahay waxyaaluhu ilaahay dadka ku galladaystay in xoog iyo shaqo kaaga baahneen dhulkii unbuu ka soo foorici hadduu dhulka ka soo booroco madaxii kala soo baxo maa calayka ilaa inaad soo baxsato ood cunto uun saan buu u baahan yahay marka waana macanya waa la cunaa alkamaa min almani buu ka mid yahay mannigii ilaahay uu ku galladaystay banuu israa'iil ee uu malabka ahaayo ka soo keenay cirka oo kale siday mannigaas u heleen biduuni camalin la'aan oo ilaahay oo u galladaystay kamaahanaba ka mida ah. wamaa waha biyaheeduna shifaa'un daaweyn lilcayni isha u tahay biyaha likaha isaguna shifaa lilcayn wey shifaau lilcayn marka eh, sheekh cuthaymiin raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay biyo toos ah uu leeyahay ma laha kolley waa laga yaabaa inay dhulka dabeecadiisa kala duwan tahay laakiin wuxuu yidhi nin mu'adin masaajidka weyn nooga ahaan jiray ayaa wuxuu yidhi waan shii waan yar shiilaa markaan yar shiillo ayuu xogow dhacaan iyo biyo yeeshaa waana tajribeennay indhihii waan ku daawownay ayuu ka soo arooriyaa qaala waxadaanaa muxamed bn اlmuhana alcanazi abu muusa qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qundar qaala xadaanaa shucba huwa bnu xajaaj can cabdilmelik bni cumayr qaala samictu waxaan maqlay buu leeyahy cabdilmelikgaasi camr bnu xurayf oo qaala yidhi samictu waxaan maqlay saciid bnu zayd ayaa maqloo qaala yidhi saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd ibnu camr bnu nufayl zayd binu camr baa dhalay axad alxunafaa isaguna axad alcasharati almubashariina fi ljanna buu ka mid yahay saciid ibnu zayd ibnu camr bnu nufayl cumar bnu khadaabna nufaylkaas iskugu imaadaan walaashiina waa qabay qaala wuxuu yidhi saciid ibnu zayd samictu rasuul allah nabiga calayhi salaam baan maqloo yaquulu leh alkama'atu min almanni likaha baalka la yihahdo ama tuqaha wuxuu ka mid yahay ama eh, min almanni buu ka mid yahay malabcirkii ilaahay u soo dejiyay binu israa'iil ama sidaasoo kale weeye xagga jinsiga nooca keliya ma ahe wamaa wabiyaheeduna shifaaun lilcayn isha ayuu daawo u yahay qaala waxadaanaa muxamed bn muhanى qaala xadaanii moxamed bnu jacfarin akhbaranaa shucba bnu xajaaj qaala waahbaranii alxakm bnu cutaybata can alxasan alcurani can camr ibni xurayfin can saciid bni zaydin can الnabiy salى اllah alيه wasalam qaala shucba lama xadaanii bihi اlxakm xakam markuu xadiidkan ii sheegay alxakam bnu cutayba weeyaane lam unkirhu ma inkirin min xadiidi cabdilmelik cabdilmelik xadiidkiisii hadda ka hor uu ii sheegay iyo kii xakama uu ii sheegay waxba wax inkira ima gelin isku sibay noqdeen buu ka wadaa yaani shucbaa laba sheekh leh laba sheekh buu leeyahay dariiqaa hore waad arataayo wuxuu ka warinaya cabdilmalik binu cumayr dariiqan kalena alxakam binu cutayb uu ka warinaya marka marka xakam binu cutayba uu ii sheegay xadiidkan xadiidkii cabdilmalik bnu cumayr ee alkamaatu min almani wamaa huwa shifa waxba iskama inkir sidoodii buu qaala xadaana saciid bnu camar alashcafi qaala akhbaranaa cabtar can mudarifin can alxakam bni cutayba can alxasan albasri can camr bn xurayثin can saciid bn zayd bn camr bn nufayl qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه waslm wuxuu yidhi alkamaatu kamaa'adu baalkaa la yidhaahdo min almani buu ka mid yahay kolley waxaa arki jiray markii la cuno carruurtaade inay si khaldan u cuni jireen ma naqaanee ilkaha wuu guduudin jirayoo inaad markaaba caday la gaadha mooyeene alkahada way hallaabayaan ayib alkamaatu min almani aladii anzala allahu ilahay uu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala calaa bani israa'iil bani israa'iil ilaahay manna iguu soo dejiye anzala calaykum almanna wasalwa alman kiibuu ka mid yahay wamaauha biyaheeduna shifaaun lilcayn ishuu daa uu yahay <coughs> qaala waxadaana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariir ibn cabdilxamiid can mudarifin can alxakam bni cutayba can xasan alcurani can camr bni xurayfin ah, xasanka xasan alcurani can saciid ibni zaydin can الnabiy salى اllah alيه wasalam qaala alkamaatu min alman aladi anzla allahu calaa muusa uu soo dejiyey nabi muuse markii qowmkiisii ah asaga tiihii ku dhacay ayuu ilaahay nabi muuse oo nabi ah oo rasuul ah oo kaliimullaahi ah oo ululcasmi ah ayaa ku jira binu israa'iilka daba wareegaysanaya asagiina waa la socdaa marka ilaahay baa nabigii ku sharfay oo cirkina waa laga daday hilibna waa loo soo dejiyey malabkaana waa u soo degay oo geedaha usoo fuulayey nicmadaasay iska haysteen nicmadaasay haysteen tii buu ku dhintay nabi muuse baa leeyahay haruun ku dhintay markii dambe ninkii ahaa yuushac binu nuun oo ahaa ardaygii nabi muuse calayhi salaam ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala nubuwo siiyey oo nabi ka dhigay asagii markayay warkiisa maqleenoo baytulmaqdis qabta iyo muranka ay keeneen buu tiiha ku dhacay ina fiiha qowman jabbaariin bay dheheen muran bay keeneen marka murankii markaas afartankaa sano arbiciina sana yatiihuun ayaa ku dhacday kadib yuushac binu nuun waa kii ilaahay subxaanahu watacaala uu nabi ka dhigay hogaankii la wareegay asagiibaa magaaladii ba isku raaceen magaaladiina waa kii dee xadiidkii aan soo marray ama aan mari doono saxiix muslim uu ku sugnaayay keyrkiibe qoraxda waa kii maan soo marray waa kii qoraxda loo xabisay ma soo marray xadiidkaas kitab aljihad maan ku soo marray ayib wamaauhaa shifaaun lilcayn qoraxdii baa loo xabisay markuu ku dhow yahay magaaladii qoraxdana casr gaabad ay tahay iyo wuxuu yidhi qoraxya adna waa lagu amray inaad socoto oo aad ku socoto fii falakin aad ku socoto anigana waa lay amray magaalada inaan qabto maanta gabolka intuuna dhicin ilaahay nugu dul xabis buu yidhi qoraxdii baaba istaagtayba jag tiri markaasuu deen magaalada qabtay qoraxda intayna dhicin wamaa dalika cala allahi bicasiiz qudrat ljabbaar awoodda ilaahay makhluuqaas oo dhan baa isagaa iskalaya tasarufu fii khalqihi kayfa yashaa suu rabu ilahay ugu tasarufi subxaana yaqbidu wayabsut suu rabu ilahi yala subxaanah qaala xadaanaa ibnu abi cumara qaala xadaanaa sufyaan ibn cuyayna can cabdilmalik ibni cumayr qaal samictu camar bn xurayf baan maqlo yaqulu qaala samictu saciid bnu zayd baan maqlo yaqulu qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam alkamaatu min almani <coughs> kamaa'ada wuxuu ka mid yahay <coughs> min almani buu ka mid yahay aladii anzla allahu caza wajal uu kusoo dejiyey calaa bani israiil wamaauha biyaheeduna shifaaun lilcayni indaha ayay daawata qaala waxadaana yaxya bnu xabiib alxaari qaala xadaana xamaad bnu zaydin qaala xadaana muxamed bnu shabiib qaala samictuhu min shahr bn xawshan baan ka maqlay xadiidkan markaasaan fasa'altuu weydiiyo in shahr ibnu xawshabow yaad ka maqashay ila muqadimadii baan ku soo maray ina shahran nasakuuhu ina shahran nasakuuhu ay akhadatu alsinatu nnaas markas yaad ka maqashay faqaala samictu min cabdilmelik bin cumayr baan ka maqlay qaala falaqiitu cabdilmelik baa la kulmay buu leeyahay waa moxamed binu shabiib baa dhahaya faxadaanii wuxuu iga warramay can camar binu xurayf ayuu iga warramay cabdilmeligna can saciid binu zaydin qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam alkamaatu min almanni wamaauha shifaau lilxay marka cabsidii laga qabin shahar meesha way ka baxday wuu xaqiiqsaday baabu fadiilat alaswadi min alkabaaf wuxuu ku saabsan yahay fadiilat alaswad midka madow inuu fiican yahay fadiiladu macnaha waxaa weeyaan alafdaliya ajir iyo aakhira lagama hadlayo hadda afdaliya waa xagga xusniga iyo wanaagga afdaliyatu fadiilat alaswadi midka madow min alkabaafi cadayga midhihiisa cadayga geedka la yidhaahdo ee rubayga laga soo goosto midhuu dhalaa midhihiisa markuu madoobaado wuu bislaaday markaa asagaa macaan buu noqonoo intuuna bislaanin waa af ololis kulul weeye lama cuno laakiin markuu bislaado waa la cuni karaa baahi qaar ahaan qofkay hayso waa cuni karaao waxbay cuni karaa qaala xadaanii abu daahir axmed bnu camr ahbaranaa cabdullaahi bn wahbin can yuunas ibn yaziid alayli can ibn shihaab aلzuhri can abi salamata bn cabdiraxmaan aلzuhri asaguna can jaabir bn cabdilaahi asulami qaala wuxuu yidhi kunaa maca nabiy nabiga ciise calayhi salaam baan ahayn bimari meeshaa meeshaan maru dhahraan layidhaahdo maka iyo madiina dhexaysa halkaasaan maraynay wa naxnu najnii waxaan guranaynay alkabaaf geedka cadayga midhiisioo ah, midhihiisi oo bislaadoo madow ayaan guranaynay ama guduud iyo madow xigeena weeye faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi calaykum bilaswadi minhu haa haddaad midhihiisa cunaysaan midka madoobaaday si fiican u bislaaday kaa cuna qaala faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah kaanaka waxaad ku moodaa racayta alhanam inaad ari raaci jirtay arileyda ilan garanayso geedaha iyo midhaha iyo waxaad garanee ariley baad show ahaan jirtay qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa wahal min nabiyin ma nabi baaba jira ilaa waqad racaahaa waa raacay qaar baaba ba ay ahayd oo nabiyullaahi muusa calayhi salaam inii uriidu an eh, unkixaka xdabnatay ahaatee calaa an taajurani amaaniya xijaj siddeed sano lagu daray laba sano toban ba oga dhigay toban sano ari u raacay marka arigu waxaa weye min adcaf bahiimat alancaam xoolaha la dhaqdo oo ugu daciifsan yahay cinaayo gaara iyo turitaan gaara iyo kawarhayn gaara ayuu u baahan yahay xayawaanka yar ee siqaaru sibaaca iskama celin karo in marka mar walbaba la feejignaado laga warhayo qodaxda yar buu la reef qarari oo la xanuunsan oo la fadhiisani ninkii ari raacay oo u sabray oo u dulqaatay raciye iyo mujtamacan ugu hogaamin karaa wey marka nooc ta'diiba iyo tarbiye iyo muxuu ahaa Eh, mxuu ahaa eh, eh, barid la baraayo ambiyadu ayay ahayd oo loo diyaarinaayo inay berri noqon doonaan qaada liumamihim ummadahooda inay hoggaan u noqon doonaan ummaddiina waxaa ku jirta qof walba iyo nooc kasta ayay leeyihiin mid qawi ah iyo mid daciifa ah, iyo mid tabar daran iyo taag daran intaba waa leeyihiin in laisku wado oo laga warhayo mid walba oo mansiladiisii iyo booskiisii loo ilaaliyo ama lagu ilaaliyo ayay u baahan yihiin saas darteed wuxuu nabigu yidhi nabi aan ari raacin maba jiraba nabi aan ari raacin intaan nabi laga dhigin baa ilaahay subxana wataala ku ilhaaminaya aribu raaci asagoo dee ari raacay nin ari soo raacay dad marka ooma daahayo dadka waa u sabraya u dulqaadanaya ayib aw naxwi hada min alqowl ama warkaa wax lamiduu sheegay baabun fadiilati alkhalli khalka fadiiladiisa iyo ficlidiisa iyo wata'adumu bihi in wax lagu koosaarto khalka khalku waxa weeyaan uun waa nooca fawaakihda oo biyi inta waa lagu shubo kadib dana uu ku mayaado muddo uu dhex yaallo waxaa ka soo baxay ayaa waxaa la yihahda khal baa la yihahdaa timirta waa laga sameeyaa cinabka waa laga sameeyaa xataa tufaaxa waa laga sameeyaa wuxuu yaallaa ood ka helaysaaba subermarketyaha ayuu yaallaa khal si haddaad tirada waad helaysaa dayib marka waa shay fiicanoo mudaawaad ah oo koosaarra noqon kara caafimaadna noqon kara wey xadaanii cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami qaal akhbaranaa yaxya bnu xasaan qaala akhbaranaa sulaymaan binu bilaal can hishaam bn curwata can abiih can caaisha ana nabiy sal l slam qaal nicma ludmu iidaan wax lagu koo saarto waxaa ugu nicmo badan ugu fiican almaqsuudu bilmadxi ow liidaami alkhallu khalka ayaa ugu maaratay wanaagsan buy nabig alayh salaam waa wax iska sahlan beeciisu iska raqiis yahay haddana qaradkii iyo dantii lahaa laga gaarhaayo caafimaadkana aan u xumaynoo fiican wey qaala xadaanaa muusa bnu quraysh bnu naafic atamiimi qaala xadaana yaxya bnu saalix alwuxaadi qaala xadaana sulaymaan bnu bilaal bihada alisnaadi waqaala nicma ludmu walam yushaka ma shakinin nacmu udmu aw aliidaamu ma dhehine udmu buu ku gaabsaday jamcu iidaam weeye udmiguna koosaarta xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu cawaanata alwadax can abi bashirin can abi sufyaanin can jaabir bni cabdillaahi ana nabiy sala allah aleh ali wasalam sa'ala ahlahu ludma reerkiisii buu tegey cuntaa loo keenay koosaarkeena ma haysaan buu yidhi faqaaluu waxay dhaheen maa cindana ma hayno koosaar ilaa khallun khallun baan haynaa oo waxyaalahaasi la bariyey ee deenna ay ka soo baxday dhacaanka noocaasa khamrana aan noqonin khalka kaa wey ama khamrada markuu noqda kadib hadduu kala dego oo iskaarkii ka baxo isaguna khal baa la dhahaa marka waana dhanaan yahay iskaar iyo wareerra ma laha fa dacaa bihi waa u yeedhay keena buu yidhi khalka laftarkiisa fa jacala yaakulu bihi inuu ku cunaayo cuntadii buu nabiga guda galay wayaquulu uu leeyahay nicma udmu lkhal nicma aludmu waa ammaanay nabiga calaih salaam <clears throat> marka wuxuu nabigu sheegay calayh salaamna laabudda an yakuuna nicma inuu yahay shay wanaagsan waxaa kaloo la socota inuu wanaagsan yahay waabaa noo sheegay nabiga calayhi salaam dhinaca kalena waxaa ku jirtaa khawaadirtii ah ummahaatulmuminiinki iyo xaaskiisii ayuu xoojinayaa oo gabadhi waxba ma haynabay laheedoo waay waba waxaan waxba ahayn bay ka soo qaadaysay marka inuu yidhahdo waaba fiican yahay oo u ammaano gabadhii baa mooraalkeeda ku fiicnaanaya oo cuntadii lagu keenay haddaad ammaantood fiicnayso od kadhahdo waa fiican tahay oo wanaagsantaad tiraahdo dadkii soo kariyay ee ka soo shaqeeyay xoogo waa farxayaan qaala xadaana yacquub bn ibraahim adawraqi qaala xadaana ismaaciil yacni bni culaya can ilmuhana bni saciid xadaana dalxa bnu naaficin abu sufyaankii weeyaane annahu samica jaabir bni cabdillahi buu maqlo yaquulu leh akhaba rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam maa qabtay biyadii gacantayda daata yowmin maalmamaha ka mida ilaa manzili gurigu ila aaday gacanta intuu qabto guriga ila aaday marka labada qof labada ragga ay soo socota gamaha way isqabsan karaan gamaha way isqabsan karaan oo dhib ma lahaa ilaa manzilii buu ila aaday nabiga calayhi salaamna gacantiisa mubaarag waayde waa nasiib baadna hel yaa helay fa akhraja ilayhi gurigii haddii la tegay bal cunto keena uu yidhi xoogow kibisa loo keenay faakhraja alkhaadimu faacilkii baa kaa maqan akhraja khaadimkii iyo qofkii cuntada keenayay baa wuxuu soo saaray ilayhi nabiga xaggiisa filaqan filaqan ee kisran xoogow kibis ah ayuu u keenay caban oo min khubsin kibis ah faqaala wuxuu yidhi maa min udmin ma jira miyaa maxaa koosaar ma jirta miyaa faqaala waxay dhaheen laa maya ma hayno ilaa shayun baan haynaa min khallin khal qaala fa ina alkhalla nicma aludmu khalku waaba iidaam iyo koosaarka ugu fiicana keena buu nabiga calayh isalaatu wasalaam ah, qaala jaabir baa wuxuu yidhi famaa ziltu kama zuulin uxibu inaan jeclahay alkhalla khalka mundu samictuhaa eraygaa intaan ka maqlay min nabiy illaahi nabiga ilaahi sala allah aleyh wasalam intaan nabiga ka maqlay isagoo leh nicma udmu lkhal khalki waan jeclaaday buu leh xalay waxaan soo marray anas binu maalig oo leh kama zuuli inaan jeclahay maa ziltu uxibu addubaa dubaha wa qaala dalxa wuxuu yidhi maa ziltu anaka ma zuulin uxibu lkhalla inaan khalka jeclahay mundu samictuha min jaabir intaan jaabir ka maqlay musalsal buu isku bedelay qaala xadaanaa nasr bn caliy aljahdami qaala xadaanaa xalaan soo sheegnay waxyaalaha noocyahana cuntada iyo noocaadkeeda iyo fawaakihda iyo madcuumaadka la cuno nabiga calayh salaam ficil ahaan uu u jeclaaday ama u rabay ama cuni jiray waa masaa-isha u noqonaysa curfiga iyo caadada iyo jibiliyaadka u noqonaysa weeyaanoo waxyaalaha waxyiga ahee waajibulitibaaca ka mid maaha laakiin xubbiga iyo jeceelka nabiga aad u qabta haddii aad u jeclaato laabudda an yakuuna laka manqaba manqabe iyo fadli ayaad leedahay <clears throat> qaala xadaana nasr bnu caliy aljahdamiyu qaala xadaanaa abi qala xadaana almuhanى bnu saciidin dalxa bnu naaficin abu sufyaan xadaana jaabir bn cabdillaahi ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam akhada biyadihi yadi jaabir jaabir gacantuu qabtay ilaa manzilihi gurigiisuu la aaday bimili xadiidi ibni culaya ilaa qowlihi fanicma ludmu lkhal walam yadkur maa bacdahu wixii ka dambeeyey muuna sheegin oo famaa ziltu uxib iyo waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana yaziid bnu haaruun akhbarana xajaaj bn abi zaynab xajaaj ibn abi zaynab xadaanii abu sufyaan dalxa bnu naafic qaala samictu jaabir bnu cabdillahi baa maqlo qaala yidhi kuntu jaalisan waxaan fadhiya fii daari daartaydiiy gurigaygaa iska dhex fadhiyey famara bii rasuulullah nabiga calayh salaam baa isoo maray fa ashaara ilaya gacantuu ii ishaaray kaalay buu yidhi faqumtu ilayh waan u istaagay faakhada biyadii gacantuu i qabtay faindalaqnaa waan tagnay xataa ataa ilaa uu ka tegay nabigu bacda xujari nisaa'ihi haweenkiisii nabiga calayhi salaam ummahaatulmu'miniinka ahaa guryahoodii mid ka ayuu nabigu gaadhay oo tegey fadakhala nabigu gurigiisii buu galay ilan asagoo gurigiisii weeyaane uma adina lay kadib ayuu ii idmay markaad la socoto nin gurigiisii aad u socotaan waa inaad ka yar dambayso isaga uu kuu galo soo gal uu ku dhaho iska ogaado xaaladda uma adina lay wuu idmay fadakhaltu lxijaaba xijaabkii baan ugu galay calayha calaa um lmuminiin ah, bacdu xujari nisaa'i buu ku yidhi moogtahay calayha cala albacdi haweenaydii nabiga alay slam xaaskiisii ahayd gurigii ay ku xijaabneed haddii albaabkii soo gal la yiri dariishadii kasoo mxuu ahaa albaabkii soo gal la yiri oo daahii soo gal la yiri waan soo galay dee xijaabkii ayaan ogu galay waa saas macnaha ee ma aha asturkeedii iyo ayada xijaabkeedii inuu maaragtay dhex galay ma ama u arkay maahee gurigii ay ku jirtay wey ayaduse way xijaaban tahay iskeed iyo gaarkeed bay xijaaban tahay <clears throat> kol haddii gabadhu xijaaban tahay xijaabkii sharciga ahaana wax kale oo lagu sii dardari ma jirto daaha lasii xidhiyo guriga sii xidhiyo xagga halasii fadhiisiiyo waxba maarata kuma sii jirto mubaalaqaadkaasi kolbad ayadu xijaaban tahay ayib walidaalika iyagu muxajibaada ayay masaajidda imaan jireen ku tukan jireen wax maro lagu xiri jiray ma jirin iyaga caadi oo arkaya iska tukan jireen oo indhahooda laabay iyo dayaanadii caadigeed waasici diinigaha ayaa warku filaa suuqay aadi jireen oo waddadoodaasay qaadi jireen gobadho hadday xijaaban tahay xijaabkaa la saari maayo fa wuxuu yidhi hal min qadaa qada ma haysaan buu nabigu calayh salaam yidhi cunto ma haysaan fa waxay idhi nacam haa fautiya bialaaati aqrusa aqrisatin saddex xabood oo kibis ah ayaa loo keenay nabiga fa wudicna waxaa la dhigay calaa nabiy wudicna waxaa la duldhigay oo la dul saaray calaa nabiy dabaq nabiga waa dabaq masnuuc min khaws ayuu leeyahay imaam nawowi dabaq baa laga sameeyey cawda cawda laga sameeyey geetimireedka cawdiisa laga sameeyey oo saxan ahaana weeye masaf ahaana masaftoo kalea ayaa lagu keenay kibistii lagu keenay ilaahay hadda muqaxyaha qaar oo arkaysa wax saas oo kale oo masafahaanaha oo kibista iyo cuntada angeganiya lagu keenayo halkaasay soo dhigeen fa akhada rasuulullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu qaaday qursan xabad kibis ah fa wadacahu wuxuu dhigay bayna yaday hortiisuu dhigay nabiga calayhi salaam ilan wixii wax la qaybinaayo wey kol haddii la qaybinaayo oo wax si siman loo qaybsanna ibda binafsika hortiisuu dhigtay wa akhada qursan kibis aakhara mid kalena wuu soo qaaday haddana fawadacahu bayna yadaya hortaydii buu dhigay waa jaabir hortiis uma akhada aaliu mid saddexaad baa soo hormartay akhada aalia saddex bay ahaayeene kii saddexaad buu qabtay fakasarahu waa kala jabiyey biinayna labuu ka dhigay fajacala nisfahu niskiisa bayna yadaya uu dhigay wa nisfahu niskiisana bayna yadaya hortayda buu dhigay jaabir uma qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam hal min udmin ma haysaan wax koosaara ileen kibis engegan baan haynaay qaaluu waxay dhaheen laa maya ilaa shayun min alkhal wax yaroo khal ah umaan haynaa qaala nabigu wuxuu yidhi haatuuhu keena fa nicma aludmu hu nicma aludmu koosaar waxaa ugu nicmale almaqsuudu bimadxi huwa khalka ayaa ugu wanaagsane keena buu nabiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> tawaaduca nabigay tusaysa calayhi salaam <clears throat> cuntadii uu gacantiisa ku googooyey iyo xaaladda ay ku sugan tahay dacaamkiisa iyo qadadiisa nabiga calayhi salaam iyo sida haddana iithaar uu saxaabadiisii oo xoga siinaayo ee deeqsinimadiisa tusaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam duruufta guud ee saxaabada iyo nabigii ay soo mareen fii maciisha fi lmaciisha iyo nolosha ayaa iyadana garanaysaa ayaa tasawuri kartaa dayib baabu ibaaxati akli thawm toonta cunideedu way bannaan tahay in toonta la cuno way bannaantahy wa annahu yembaqii waxaase habboon liman araada qofkii doonaya khidaab alkibaar dad waaweyn inuu la hadlo oo culummada la kulmay iyo shirarka ka qaybgalay iyo inuu la kulmo qofka rabo tarakow inuu iskaga daayo oo xilligaa uunan cunin ayaa fiican wakadaa waxaa la mida maa fii macnaahu toonta wixii la macnoah oo xagga suudha iyo shiirta iyo kala mid a ah urka ayadana waa sidoo kaleo hadduu dee shaygu asalkiisa mubaaxya waad isticmaali kartaa laakiin meelaha dadku iskugu imaadaan iyo jamaacada iyo xilliga aad aadayso ha ku soo aadinin wey <clears throat> waa wixii marka hore asal ahaan mubaax ahaa oo nafci lahaa sida toonta iyo basasha weeyaan amaa wixii aan nafcina lahayn madarro iyo dhibaatana leh ur iyo suudhna usii dheer tahay isagu mar hore awalan wa aakhiran xaaraam weeyaan oo wax wanaagsan ma aha ka sigaari sigaarka oo kale dukaanka sigaarka la layihahdo khabiidkaa iyo baasha la yidhahdo tubaakada iyo kuwa ayaga waxa weeyaan xagga u tur xadaanaa maxamed ibn muhana wanu bashaar walafdi lilmuhana qala xadaana mxamed bnu jacfar xadaana shucba can simaak bnu xarb can jaabir bnu samr can abi ayub alansaari khaalid binu zayd radia allahu canhu waardaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu ahaa idaa uutiya biacaamin raashin markii loo keeno akala minhu waxbuu ka cuni jiray wabacaa bifadlihi hambadiisana ilaya anuu iisoo diri jiray waa maalmihii nabigu uu joogay guriga abu ayuub markuu madiine nabigu hijradii haajiray gurigii abu ayuub buu nabigu calayh salaam ku degay intaan masaajidkii iyo xaafadii kale usoo guurin oon la hagaajinin halkaasuu nabigu deganaa calayhi salaatu wasalaam marka markuu cuntada loo diyaariyo oo reerkii ree aba cuntada u diyaariya nabigaa lagu bilaabi waxbuu ka cuni hambadiisiina wuxuu leey aba ayuub ha loo geeyo aba waa siduu rabay meeshuu nabigu gacanta ka geliyey ee gacantiisa ay martay ayuu asagana ka dabagelinaya uu barakaysanayaa wa inahu bacaa ilaya yowma maalin buu ii soo diray bifadlatin hambo lam yakul uunan cunin minha waxba una ka cunin cunto una weli wax ka cuninba afkaba uuna saarin oo eegu soo noqoto lii soo celiyey maxaa sababtu tahay haddaan waraysay lianna fiiha ileen waxaa ku jirta tuuma <clears throat> toon baa ku jirta ileen ileen toon baa ku jirtaba wuxuu nabigu diidan yahay toontaas uraysa weeye dadka kale xilliyaha ayay kala garanayaan markii masaajidka la aadi iyo marka ijtimaaca laga qaybgeli iyo jamaacada iyo dadka laga qaybgeliya shirarka waxaasoo dhan bay kala garan karaan laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu u imaanayo jibriil ma ogo mar walbaba waa imaan karaa malkuljibriil waana nin qiima waana malagii qiimaha badnaa ee rasuulka ahaa ee ambiyada loo soo diri jiray ee nabi mucallimkiisa mucallimkiisaha calayhi salaam oo ixtiraam iyo qadarinba ku lahaa sidaa darteed buu wax allaala wixii suuroo dhan buu nabigu uunan ogoleen wixii marka dadka dhibaya malaa'igtana dhibtuu nabigu yidhi ina almalaa'ikata tata'adaa bima yata'adaa bihi bashar wixii basharka u dhiba oo suur leh malaa'igtuna wuu dhibaa buu nabigu sala allah alay wasalam yidhi marka ma cunin toonta ma cuni jirin fasa'altuhu waxaan weydiiye axaraamun hu toontu ma xaraam baa qaala laa maya buu yidhi basashuna waa lamid xaraam maaha nafciba bay leeyihiin walaakinii akrahu waxaan nacayaa min ajli riixii urkiisaasaan u nici anigana waa la ii imaadaa baa noo imaan doonta anna waa la ii imaadaayo goor la ii imaanna ma ogi malag baa ii imaan qaala fa innii akrahu waxaan nacayaa qaala abu ayuub wuxuu yidhi fa inii akrah anna waxaa nici maa karihta waxaad nacday war ma ahe aniga waxaa inii unaaji man laa tunaaji axadaadan la faqaynin oo la sheekaysanin ba aniga la sheekaystaa oo ii imaane cun maya kolbaada adigaba aad nacday nabi allow anna waxaad nacday waa nacaya waxaad jeclaatayna waan jeclaan baan soo marray waxay saxaabada waxay nabigu u jeclaaday ay jeclaanayaan wuxuu nacana waa nacayeen qaala waxadaanaa moxamed bn muhana can azab muusa xadaanaa yaxya bnu saciidin can shucba fi hada isnaad qala wxadaanii xajaaj bnu shaacir waxmed bnu saciid bnu skr walafdu minhuma qariib wa isku dhow yihiine qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa abu nucmaan muxamed ibnu muxamed abu nucmaan ninkii la dhihi jira caarim maxamed ibnu fadl moxamed ibnu fadl caarim abu nucmaan qala xadaanaa haabitun fi riwaayati xajaaj bni yaziidin abu zayd alaxwal xadaanaa caasim bn cabdillahi bn xaarif can aflax mawlaa abi ayuub can abi ayuubin radia allahu canhu abu ayuub alansaari radia allahu canhu wasmahu zayd binu sahl khaalid binu zayd zayd binu sahl waa abu dalxa abaa ayuub khaalid binu zaydin radia allahu canhu waardaa ana anabiya nabiga calayhi salaam nazla calayhi abaa ayuub buu nabigu ku degay markuu madiine yimid oy saxaabadii banu najaar iyo saxaabadii reer ansaareed iyo markii nin walba uu daco gurigiisa inuu dego wuxuu yidhi iska daaya hasha meesha fadhiistoon halla arkee abaa ayuub gurigiisii yay ag degtay markaasuu wuxuu yidhi gurigeenna ugu dhow abaa ayuub gurigiisii abaa baa qaatay nabiga calayhi salaam oo alaabtiisii waxo dhan ba guriga geystay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ilaa guryihiisii iyo looga dhisaayey halkaasuu deganaa nazala calayhi isaguu ku degay fanazala anabiyu haddii gurigii dee in la saaxdo weeya gurigu waa laba qaybood waa guri dabaq ah oo qayb hoose iyo qayb kore leh ayuu ahaa guriga abaa ayuub radia allahu canhu nazala nabiyu nabigu wuxuu ku degay marka hore calayhi salaam fi suful qaybta hoose ayuu nabigu degay wa abuu ayuubna fi lculuw dhankii kore ayuu degay oo guryuhu qofku waa samaysan karaa dabaq waa samaysan karaa dhibaato maleh an ah. tara alxufaata alcuraata alcaalla ricaashaha yatadaawaluuna fi lbunyaan cay maaha cay maaha in dadku guryo dheeraystaan guryo dhaadheer dhistaan oy kala koraystaan nin walba wuxuu ilaahay siiye uu gurigiisa kor u qaato ma aha wax ceeb ah oo qofka lagu caayaya xadiidku kama dhigna xadiidku waxaa weeyaan alkhabaru can alwaaqic waaqic dhici doono imaan doona calaamatuulqiyaamana ah ayuu ka sheekeynaya wax kastoo calaamatulqiyaama oo calaamatu saacana wax qofka uu ku ceebaysan yahay oo dembi uu ku yahay malaha ma aha ha kuma ceebaysna in gurigiisa qofka qofkii dadkii fuqarada ahaa in nicmo iyo barwaaqo intii la helo xooluhu ay bataan oo dadkii fuqarada ay aqniyo noqdaan min calaamaatu saaca inta badan qof xooluhu kaabiran can kaabirin bay ahaan jireen oo qofka aabbihiibu ka soo dhexli jiray oo reerkaasi waxaa lagu aqoon jiray xoolo inuu fadhiyo oo xoolahaas deen ay kala dhaxlaan laakiin waxaad arkaysaa qof iska faqiir ahaayo ilaahay uu farad u furayo taajir iska noqonoo guryo dhisanayo in calaamaadta saacay ka mid tahay marka abu ayuub alansaari dhanka koru asagana degay qaala faintabaha abu ayuub abu ayuub baa baraarugay leylatan habeen habeenuu buurdada ka soo booday faqaala wuxuu yidhi namshii fowqa ra'si rasuuliillaah namshi anamshi ma waxaan ku dul soconaynaa fowqa ra'si rasuuliillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam madaxiisii meeshii ku qumaneed korkeedii miyaan ku soo soconaynaa oo annagii baaba rasuulka ka koreyna miya war maa waxaad samaystay asagii islaantiisii isxanaante habeenkii dhinacaasii u guurana meesha nabiga ku toosnayd iyo dhinac ka degeen intuu habeenkii ka baryaayey oo nabiga ka soo kacaayey halkii ku toosnayd nabiga ka guureenba xadiid kala caddeeyey fatanaxow waa kan kanna waa caddaynaya tanaxow meeshii bay ka yar guureen fabaatuu fii jaanib waaba kanba fa baatuu fii jaanibin dhinac intay u guureen yay dhinac uu nabiga islaayin kuma toosna ayay habeenkii baryeen oo laakiin dhankii kore ah uma qaala linabiy waaga hadduu baryayba nabiga calayh salam buu yidhi qaala abu ayuub wuxuu yidhi lilnabiy nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nabi allow sidaa ma yeelayo adna inaad hoos deganaato annaga kor aan saaraadee kor fuul rasuul allow intana meesha ka maqan uma qaala lilnabiyi buu arrinkii ku yidhi oo yidhi arrintana ma iqbali karee faqaala nabiyu nabigana wuxuu yidhi asiflu hoosta yaa arfaqu ii dhimrin badan dhulkii baan joogaayo bixidayda iyo gelidayda iyo jiifkayga meeshan hoosaa ii fiican iska daayo kor fuula faqaala wuxuu yidhi laa acluu ana ma korayo kama kormarayo saqiifatan daash iyo guri anta adiga aad taxtaha hoostiisa fadhido walla aanan ka kor ka maraynin ah, saqiifa iyo meel daasha iyo meel dhisan oo adiga aad hoost hoos ka joogto kor aniga ma maraayo buu yidhi fataxawala nabiyu kadib nabiga calayh salam markuu kari waayey nabigaa guuroo wareegay fi dhankii kore wa abu ayuubna fi siwli dhankii hoose ayuu degay fakaana yasracu wuxuu u samayn jiray lilnabiyi nabiga abu ayuubkan sala allah alay waslam nabiga dacaaman raashin buu u samayn jiray abu ayuub baa khidmadii iyo shaqadii haddee nabiga calayh salaam baa marti u ah fa idaa jii'a markii loo keeno bihi nabiga bihi dacaamkii ilayhi nabiga markii loo keeno sa'ala wuxuu fa jii'a bihi cuntadeeda nabiga loo geen wuxuu ka cuni karo ku cuni waa la soo celin markii abaayuub loo keeno wey faida jiya bihi markii abaayuub loo keeno hambadii ilayhi abaayuub markii loo keeno sa'ala wuxuu weydiin can mawdici asaabicihi nabiga farihiisii meesheedii xaggee eed xaggee buu nabiga faraha ka geliyey fayatatatabac wuxuu raacraaci mawdica asaabicihi meeshii farihiisa uu nabiga dhigay ee cuntada uu ka cunay halkiibuu abu ayuubna raacaya dacaama markaas waa tabarug weeyaan biaahaarihi sala allahu aleyh wasalam ayuu barakaysanaya fasanaca lahu dacaa faqiila lahu waxaa lagu yidhi lam yakul maalma maha ka mid ah ayaa waxaa layihi xaggee buu cuntada nabiga gacanta ka geliyey buu weydiiyey maba taabanin baa layidhi sideeda baa lagu soo celiyey meella nabiga gacantaba ma gelinin faqiila lahu waxaa lagu yidhi lam yakul waxba ma cunin maanta fafazica markaasuu argagaxay oo naxay oo cabsooday aba ayuub wasacida ilayh nabiga oo kor la dejiyey ayuu u koray oo deena jaranjaray intuu fuulay ayuu nabiga aaday cuntadaadii maxaa loo diiday ma waxyi baa yimid oo layidhi ninkaa cunto danba ka cunin waa isku naxay faqaala wuxuu yidhi axaraamun hu cuntadan ma xaaraamba toontii buu ogaaday inay tahay markii dambe axaraamun hu faqaala nebiyu sal l slam wuxuu yidhi laa xaaraan maaha marka taa waa arrin wanaagsan wey in toontii lagu sheegay inayn xaraam ahayn walaakinii akrahu waa nacayaa qaala fa inii akrahu waxaa naci abu ayuubna maa takrahu waxa adiga nacayso oo maa karihta waxaad nacday qaala nabiga qaala wuxuu yhi abu ayuub wa kaana nabiyu sal l slam yu'taa riwaayo kale fa inii unaaji man laa tunaaji ee xun wa kaana nabiyu sala allah alay slam wuxuu ahaa yutaa kii loo imaado yu'ta yaatiihi taatiihi almalaa'ika jibriil calayhi salaam ayaa u imaan jiray xilligay u imaanayana lama garan karo adigu intaad iska cunto barqinkii yaa duurkii uu kaa bixiba iska kaa baxayaa haddiise aad kugu soo kediso karin waa la kariyaa yacanii amitaha bidabkin cumar bin khadaab kii dhihi jiray basasha iyo toonti iyo haddii la kariyo waxaa laga yaaba inay xoogow ka fududaato suudhi haddii la helo muwaadda qaar oo lagu baabi'in karo suudhan lagu baabi'in karo waxyaalaha qaar marka lagu daro ama markaad cunta kadib ilkahaada aad muxuu ahaa ama afkaada intaad gelisa ama kaa zuuyin kara raayaxadana ayadoo dhibaato ma laakiin waxaan la ogoleen inuu qofka ku aadiyo xilligii aadaanka iyo salaadaha oo deena hadhow qofkii nabiga alay slam waa jiray qofkii toon iyo basal cunayuuna masaajiddan imaanin acdaartii buu ka mid noqonoo dadkii loo cudurdaaray jamaacadaas kaga hari karay qofkii laakiin xeelad sameeya oo wakhtigii salaadda soo dhowdahaa toon cuna si jamaacadii waa cudurdaar ooga haray uu dhaho kaa asaga lama ogolo masalatu tatabucu rukhas baa la dhahaa tatabucu birukhas ma bannaana cinda ahlilcilmi siday sheegeen baabu ikraami dayfi wa fadli iihaarihi wuxuu ku saabsan yahay ikraamu dayf martidii oo la karaameeyo kow wa fadli iithaarihi martida oo loo dooro Ah, oo wixii adiga aad u baahneed aad asaga u hormariso taasaa waxaa la yidhaha iithaar iithaar baa la yidhaahdaa iithaarka waxaa weeyaan huritaan inaad u hurto qofkan wixii adiga aad u baahneed iithaarkaasaa la yidhaahdaa ayib fii wuxuu ku bannaan yahay waxyaalaha arrimaha adduunyada ah. ayuu ku bannaan yahay laakiin wixii qurubaada oo ilaahay loogu dhowaado naftaadaad ku bilaabi oo qofna maaragtay kuma karaamaynaysid xadaanaa zuhayr binu xarb xadaanaa jariir bn cabdilxamiid can fudayl bni khazawaan can abi xaazim aashjaci can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli illah nabiga calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi innii majhuudun nabi allow waan dhibaataysnahay waan baahnahay oo gaajaa ee haysa fa arsala ilaa bacdi nisaa'ihi haweenkiisa qaar ka mida ayuu dad u diray oo yidhi bal soo weydiiya wax cuntaa inay hayaan ninkan gaajaysanee baahan ee hataa afka la baxay ee sabri waaye gaajo darteed wax in loo heli karo faqaalad waxay tihi gabadhii u horraysay la weydiiyey ili wax ma haysaa waxay soo fartay waaladii bacaaka bilxaq allihii xaq kula soo bixiyaan ku dhaartee rasuul allow maa cindii agtayda ma yaallo ilaa maa un biyo mooyaane maanta waxaan biyo madow ka ahayn ma hayo uma arsala ilaa ukhraa mid kaloo haddana u diray bal heblana xaasaskiisii kale bal soo weydiiya faqaalat midla dalika sidii bay ku dhaaratay iyadoo biyo waxaanaynan haynin xataa qulna waxay dhaheen kulluhunna haweenkii nabiga calayh salaam midla daalika dhammaantood sidii laa waladii bacaaka bilxaqi allaha xaq kula soo dirtaan soo diraa ku dhaartee maa cindii ilaa maaun waxaan biyo ahayn ma haya isku raaceen markaa xaaladdaas weeyaan oo nabiga calayhi salaam xaaladii uu soo maray jiray bay ka mid ahayd haddii uu nabigu xoolo helo waa bixin jiray xataa ay dhaheen dadkii baadiyaha ka imaanaya ee acraabtaha ee islaamka lagu soo dumayey war maxamed u taga fa inahu yucdi cada'a man laa yakhsha alfaqra qof aan faqriga ka baqaynin suu wax u bixiyo ayuu wax u bixin wuxuu ayo dhan ba farqo ugu shubayaa haddana way soo gelin nabiga alai slam sidoo kale marka gabdhihii xilligaasi wax lahayaba hayaba mala reerkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasuu nabiga saxaabadii marka u bandhigay markuu naftiisiiy reerkiisii waxba ka waayey man yudiifu haada ninkan yaa ii martigelin alleyla caawa raximahu llahu raximahu llahu allah u naxariistee oo ilaahay u naxariistaa oo kale wey waryaa ilaahay u naxariistaa oo qofka martigeliya yabah wey marka yabah buu nabigu galay yabah buu galay haddaad adiga waxbixin karin afkaada ha ka bakaynin dadka u beeboo war yaa tari kara war qofkaa baahan waxaa loo qabto war saa ha la siiyo laabud waa in la hadlaa in la hadlo wey faqaama rajulu nin baa istaagay min alansaar nin reer ansaareedaa istaago faqaala yidhi ana yaa rasuul allah anaa ninkaa kuu martay qaadi oo caawa kaxeen faindalaqa bihi ilaa raxlii gurigiisii buu la aaday faqaala liimra'atihi xaaskiisii wuxuu ku yidhi waa abudalxa iyo umu sulaym hal cindaki shay wax ma haysaa wax cunto ah qaalad waxay tihi laa waxba ma hayo ilaa quutu sibyaani caruurtayda waxaan ugu talagalay mooyeen wax nin weyn lagula hagaago ma hayo qaala wuxuu yidhi maya marka inta carruurtaan siinaynaa caawa caruurta maanta qadeeyana caawa cashada ha iska qadaano qaala facalliliihim arir carruurta ciyaarsiy oo meermeeri bishayin wax ku meermeeri a waxa ku mashquulaano ha ku meermeeraano hurdaha qabato balaq ha dhahaano fa idaa dakhala dayfuna ninka martideenna aan markaa ceshaha soo tukano ama aan kuu keeno oo uu soo galo fa adfi'i siraaja faynuusta inuusta wa waxaa tustaa annaa sida inagoo naakul wax cunayna caruurtii waa jijiifaano way dhergeen buu dhihi innagiina intaan faynuusta daminno aan ishor fadhiisanno oo sida innagoo wax cunayno oo kale aan ishor fadhiisanno marka ta'wiil weeyaan ama muta'awil ama muxuu ahaa nooc oo muxuu ahaa sarbeeba weeyaan oho beenti oo qayaxan ma aha beentii oo qayaxan maaha ninkii naagtiisa hadday ishor fadhiistaan hadda waaruna way ishor fadhiyaan laakiin asagiina wuxuu u fahmayaa wuxuu u fahmayaa martidaha ciddii way cunaysaa caruurtiina wuu ku hajiijiife oo saaxday way casheeyeen intan soo ahaa adiga ka qaad ka qaad buu isdhihi oo adiga maaragtay ka cun buu isdhihi marka ayaguna waxay rabaan ninkan martida maanta inay dharjiyaan oo martidii nabiga calayh salaam usoo dhiibay finuusta ka bakti suu noo arkin innagana inaan wax cunayno oo kale tus faida ahwaa <clears throat> liyaakul faidaa ahwaa liyaakul faquumii markuu u hoobto hawaa isku diyaariyo oo cuntadii uu gacanta ku foorriye liyakun inuu cuno darteed oo u haweeyo faquumii istaag ila siraaji faynuusta oo bakhtihi xataa tudfiilaha ka bakhtiiso qaala faqacaduu way fadhiisteen ninkii iyo xaaskiis waa kala dayfu martidiin halkaasu cuntadii loo geeya cunay falamaa asbaxa hadaa markuu waa bariistay qadaa wuxuu ku soo kallahay saxaabigii cala nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam qad cajiba allah ilaahay wuxuu la cajabay min saniicikumaa sancadiinni adigiiyo xaaskaadii bidayfikuma aad martidiinni ku samayseen alleylata xalaytu xalay martidiinna waxaad ku samayseen rabbi waa la cajabay subxaana wa tacaala cajabkaasi waa sifo oo min sifaati illaahi ka mid ah waxaana weeyaan waa sifo aanan innaga kayfiyadeeda aynan aqoonin rabbi baa garanaya subxaanahu wa tacaala qaala xadaana abu kulayb maxamed bn اlcalaa xadaana wakiic bn اljarax can fudayl bn ghazawaan can abi xaazim salmaan alashjaci عن abi hurayrata cabdiraxmaan bni sakhr ana rajula min alansaar yaa baata barya bihi dayfun ana arajula min alansaar yaa baata bihi waxaa la baryey oo soo martiyey dayfun marti baa soo martiyey oo habeenkaa la baryey falam yakun cindah ninkaa la martiyeyna agtiisa ma aha ilaa quutuhu wuxuu cuni lahaa iyo waquutu sibyaani carruurtiisa cuntadeeda waxaan lama haysto faqaala liimra'atii xaaskiisii wuxuu ku yidhi nawimi sabiya nawimii asibya caruurta saaxi wa adfi'i isiraaja faynuustala bakhtii wa qaribii lidayfi martida u dhowee maa cindiki waxaad haysoo dhan iskugu gee qaala fanasalat haadihi alaaya kusoo degtay yu'hiruuna calaa anfusihim naftooday oga hurayaan walow kaana bihim khasaasa naftooday oga doorayaan kayrkood bay u doorayaan oo siinayaan walow kaana bihim khasaasa gaajo baha haysee gaajadooday yay ku saaxdeen ayagoo boglaalan habeenkii ninkii martidaabay waxay hayeen oo dhan ba iskugu dareen markaasaa lagu ammaanay oo inay yihiin dad ahlu khayrah oo ahlu maaragtay deeqsiyaalah ahlul iihaar ah ayaa lagu ammaanay qaala waxadaanaahu ansaar oo dhan baana ammaantaa iska lahoo uu ku ammaanay subxaana wa tacaala oo iihaarka lagu yaqaanay muhaajiriin bay waxay xoolahooda wax ka siiyeen oo u qaybiyeen oo soo dhoweeyeenoo qaala waxadaanaa abuu kurayb maxamed bn lcalaa xadaanaa ibnu fudayl muxamed can abihi fudayl ibnu khazawaan can abi xaazim salmaan can abi hurayrata qaal jaaa rajulu nin baa ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid liyudiyifahu inuu martiyo inuu martigeliyo liyudayifahu inuu martigeliyo falam yakun cindahu nabiga agtiisana ma aha maa yudayifahu wuxuu ku martigeliyo faqaala u nabigaa wuxuu yidhi alaa rajulun war nin ma la heli yudiyifu martigeliya haadaa ninkan raximahu llahu ilaahay baa u naxariisane ama ducaa iya ka dhigo raximahullahu allah u naxariiste ninkan nin yuqaalu lahu abu dalxa la yidhaahdo faindalaqa bihi ilaa raxlihi reerkiisii buu geeyey gabadha reerka joogtana umu sulaym weeye waa qows qiimo badan wasaaqa alxadiida binaxwi xadiidi jariir wadakara fiihi nuzuulu laaya kamaa dakara wakiic isagoo ka xishagoo kale aayaddaasi kuso degto wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum muflixuun qofkii bakhiilnimada naftiisa laga badbaadiyo kuwa liibaanay weeye buu yidhi ilahi subxana wa tacala qaala xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana shabaaba bnu sawaar qala xadana sulayman bn mugiirata can haabitin can cabdiraxmaan bn abi leyla can ilmiqdaad miqdaad ibnu camar radi allahu canhu ardaa farisi rasuulillahi ibn aswad buu caan ku yahay qaala wuxuu yidhi miqdaad qisa la yaab leh oo cajab badan weeye qisadan qaala wuxuu yidhi aqbaltu ana wa saaxibaani lii aqbaltu waxaan soo qaabilnay oo soo aadnay ana aniga iyo wa saaxibaani laba saaxiiboo lii aniga aan leenahay saaxiibbannahay ayaa soo qaabilnay nabiga iyo magaaladii madiina waqad dahabad waxaa tagtay asmaacunaa dhagahaanagii maqalkaanagii iyo wa absaarunaa araggaanagii min aljahdi gaajo darteed dhagaha waxba ka maqli mayno markay gaajada qofka ka badato dhagaha waxba ka maqli maayo indhuhuna waa la diraandirayaano qiiq ayaa soo fuulaya mar walba inuu diido ayuu u udha waa diidi karaa marka dhagihii maqalkii iyo araggii anagoo ay naga tageen oo gaajo darteed ayaan imaanay nabiga soo qaabilay calayhi salaam fajacalnaa waxaan gudagalnay haddaan magaaladii madiina dhex galgallay waa dhammaan dalabatulcilmi oo arda oo waxbarasho u yimid wey oo nabiga raba inay ku taxmaan sala allah calayh wasalam marka wuxuu leeyay fajacalnaa nacridu anfusana naftaanadiiba waxaan u bandhignay calaa asxaabi rasuuliillah saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam kanaa loo tego war wax ma dhaantaa falaysa axadun qofna ma jiro oo minhum ayaga ka mid oo yaqbaluna na aqbalayba waxna aqbalaan weyne ma aha bukhli waxaa weeye baahidii baa sidaasa duruuftii baa sidaasa ismadhaanto wey dadku ismadhaanto wey marka wax umama waa la waayo raggii kafaalo qaada fa aatayna nabiya nabiga calayh salaam baan u nimid calayh salaam oonina kaba maarmi kar meel kale hadda rasuulka calayh salaam waa inaan isku dhignaa faindalaqa binaa ilaa ahli reerkiisii buuna geeyey rasuulka calayh salaam kalsooni buu iska qabaa wixii la helo unbay wax ka qaadanayaan haddii wax la waayana hadda waa ku qadayaan ah, ku qad reerkaadii ama la quuda ama ku qad mooyaan gerigiisii buu geeyey fa idaa alaaatu acnuzin saddex neef oo riye ah ayaa ku xidhan yaa guriga ku xidhan idaa alaaatu saddex acnuusin jamcu canas riyo riyoah saddex riyood ayaa meeshii yaa ku xidhan ciddi xoolaba saddexda riyood bay ka haystaan faqaala wuxuu yidhi annabiyu nabiga calayhi salaam ixtaribuu lista maala haada labana caanahan baynanaa dhexdeenna waa wada leenahay ogaada idinkana lista markaa listaan isku dardartaan markaa wixii ka soo baxaa wax ka kabada annagana wax noo dhiga idinkaa uxilsaanan lisidda iyo howlahaasna qaala fakunnaa waxaanay naxtaribu kuwa lisa oo maala fayashrabu waa cabbi jiray kullu insaanin nin walba oo minaa naga mida nasiibahu qaybtiisa intaanadii ardada ee xeertaheed ee nabiga ku jallaa calayhi salaam intaanadii nin walba waa la qaybsane qaybtiisii buu furuq siinoo cabbi wanarfacu lilnabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam baan waxaan u koryeelaynaa nasiibo qaybtiisa qaybtiisi baan meel u suraynaa surmadii oo loo dhigi ilaa nabigu shu'uuntii islaamka iyo umuurihii iyo masaajidkii iyo saxiibadiisii kale asxaabta ahaa ee ay mid ahayn abubakar iyo umuuraha lagu soo jeediy oo lagu maqnaani nimankana waa niman dalabatulcilmi oo geb bay dhahayaan wanarfacu linabi sal slam nasiiba ayaan u koryeynana meel u dhigaynaa qaala fayajiiu waa imaan nabigu min alleyli habeennimadii buu imaan fayusallimu waana salaami tasliiman salaamid laa yuuqidu aan toosinaynin naa'ima mid hurda nimankan waa jijiifaanay nabigu markuu soo galo kor u dhawaaqi mahayo hoos buu u salaami salaam ka soo jeedana uu maqli karo ka hurdana aan toosinaynin ayuu salaami sidaas way aadaabtii nabiga alai salam bay ka midta oo ummaddiisa uu baray dad jiif haddaa u timaado asalaamu calaykum hakudhin ku dhawaaqin haku qayliyin maxaa yeelay dadka qaar baa hurdadii ka boodaya oo hurdadiiba ka kici oo aslaamta inta hadalkaasba hurdadiisa meel fogba jirin oo hurdo fudud qaar baa haddayba toosaan hurdaba mar damba kusoo noqonaynin oo habeenkaasoo dhanba soo jeedi saas darteeda nabiga calayhi salaam yusallimu tasliiman laa yuuqidu aan toosinaynin naa'iman mid hurda wayusmicu lyaqdaan ka soo jeedana uu maqashiin karo oo uu maqli karo ayuu salaami saasuu nabiga ahaan jiray qaala uma yaati almasjida markaasuu deena markuu meesha imaado yaati wuxuu imaan almasjida meeshuu ku tukan jiray masjidka meesha waa makaanu salaadkii meesha uu kaga tukanaya guriga ayuu nabigu horta ku bilaabay fa yusallii salaadihii sunnadaha buu ku tutukan uma yaati sharaabah caanihiisii laisku ogaa inay cabbaan ayagoo ay meel u dhigaan sharaabkiisiibuu u imaan fa yashrabu markaasuu intiisa cabbi nabiga calayh salaam saasaan ahaan jirrayoo xeer noo ahaa oo dhaqan noo ahaa fa aataanii buu ilaa abimiqdaad wuxuu yidhi aataanii shaydaanu shaydaan baa ii yimid daata leylatin habeen habeennada ka mid a ah, yuu shaydaan ii yimid intaanada haddaan cabnoon saaxannay intii yaraa xigtay meesha ku jirtay baan ka maarmi waayey shaydaan baa wax ii akhriyey waqad sharibtu waana cabbay nasiibii qaybtaydiie shaydaankii meel kale igu wadaa fa qaala wuxuu igu yidhi shaydaankii muxammadun haa nabi muxammed yaatii alansaara maxamed ah, wuxuu u tegey alansaar nimankii reer guriga ahaa ee magaalada deganaa ansaaraha buu u tegey fa yudxifuunahu way martisooreenba maanta casuumaad baaba loo sameeyey itxaaf iyo casuumaad baaba loo sameeyey wayusiibu cindahum agtoodu buu ka soo cunay oo ka soo asiibay waxay siiyeen maa bihi danka ma leh xaajatan wax xaaje ah ooma qabo ilaa hadiiljurca ka kabashadan yaree caanahee surmada ku jira wax xaaja uu u leeyahay iyo baahi u hayso midna ma jirto saas darteed adigay kugu haboon tahay iska furuqso iska cab waxaanu ii akhriyay buu yidhi fa ataytuha markaasaan u imaaday buu yidhi weelka caanaha ku jira fa sharibtuha markaasaan cabay waa heemaarsaday buu yidhi heemaarsigaasi dhibka u keeni doonto falamaa an waqalad markay ku dhacday fii badni calooshaydii intii u dambaysay wa calimtu aan ogaaday annahu shaaniye laysa ilayhaa caanihii nabiga calayhi salaam inuunan u sugnaanin sabiilun wadda lagu soo celiyo khalaas waa isku dhammaatay dalka ka batay caano oo soo celin karta ma jirta aan ogaaday yuqaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi miqdaad naddamanii naddamanii waxaa i shallaaytaysiiyey haddana ashaydaanu shaydaan shaydaan baa nidaamo iyo shallayto igu riday buu yidhi oo yidhi naddamanii shaydaan shaydaankii hadaayat igu boorinayay ee lahaa war waxaan waxba ma ahee nabiga cuntuu helaye iska cab lahaa ayaa markaan cabay haddana qabtay ila shaydaan maxaa lagu yaqaanaa inuu mu'miniinta walbahaargeliyo inama najwa min ashaydaani liyaxzuna aladiina aamanuu shaydaanku sidiisaba ujeedadiisa waxaa weeye liyaxzuna aladiina aamanuu qofka mu'minka inuu walbahaariyo murug ku rido dembigiibuu marka hore kugu afoofi kuu qurxini kuu hagaajini marka dambena wuxuu dheeg oo oh, balaayaad ku dhacday xaggeed geli ceebtaadibuu ka shaqaynayo siduu kusii fadeexeen lahaa iyuu haddana ka sheeqayn marka wuxuu yidhi buu yidhi waryaa waase nadamani waa i shallaytageliyey faqaala wuxuu ugu yidhi wayxaka inkaarme maa sanacta maxaad samaysay war maxaad samaysay buu igu yidhi asharibta sharaaba muxamed muxamed sharaabkiisii yaraa miyaad ka maarmi wayadoo cabtay fayaji'u waa imaana maxaad fari falaa yajiduhu ma heli doono markii uu imaado weelkii wuxuu eber buu arki fayadcuu calayka waa ku habaari doonaa fataaliku waa halaagsani ayuu yidhi buu yidhi ciriya dhul meelaan isqabto yaan gara waaye buu yidhi markaasaa fatadhabu dunyaak adduunyadaadii baa tegi wa aakhirataka aakhiratuka aakhiradaadana waa tegi adduuniya aakhiraba waad khasaariye xaggeeda aadi buu yidhi haddana wa calaya shamla qayd yar oo mar ah ayaa korkaygoon haystaa buu yidhi calal yar idaa wadactuhaa calaa qadamay markaan lugaha iyo qaarka dambe aan ku duubo kharaja ra'sii madaxaygii baa bici waidaa wadactuha calaa ra'sii madaxa qaarka hore markaan saarana kharaja qadamaya gomadahaygii baa soo bixi markaas isku duuduubi oo hadba ku ordi maradiibu yaan ku mashquulay buu yidhi waxay qarin kartana maaha wa jacala laa yajii'unii jacala wuxuu gudagalay laa yaji'uni noom hurdo inayna soo dhacaynin ila waa qof eed qaba eed buu qaaday caanihii isku cabay idan la'aan markaasay hurdadii soo geli weyday wa amaa saaxiibaya labadaydii saaxiibee kale fanaamaa saaxday ayagu waxaa weeyaanu murtaaxiin cantoodii bay cabbeen wax walmurug iyo walbahaaro haysa ma leh walam yasnacaa mayna samaynin maa sanactu waxaa aniga sameeyey ayagu mayna samaynine waa iska hurdaana waa qurinayaan anna meelaan qabtaan la ahay buu leeh calalkii yalaban saa ugu maaratay yaan ugu wareegaysanayaan qaala faja'a annabiyu nabiga calayhi salaam baa yimid fa sallama waa salaamay kamaa kaana yusallim si u salaami jiray salaantii aan toosinayna qof hurda ayuu salaamay famaata almasjida meeshii maxalu salaadkii ku tukan jiray buu yimid fa sallaa salaadiisii buu ku tukaday uma ataa sharaabah sharaabkiisii weelkii ku jiray buu soo u yimid fakashafa canhu daboolkii buu ka fayday falam yajid fiihi shayan waxba kama helin wax ku jiraaba male farafaca ra'sa madaxiibuu kor u qaaday ila samaa cirkii buu saa u fiiriyay nabiga calayhi salaam faqultu waxaan isagana waa fiirinayaa miqdaad inuu ina galcalanaya faqultu waxaan idhi buu yidhi alaana hadda yuu yadcuu calaya i habaanaya fa ahliku waan halaagsami ayaan idhi wulugtii baa kusii badatay faqaala habaarba nabiga ooma jeeda calayhi salaam ducuu u jeedaa waa duceeyey faqaala wuxuu yihi allaahuma allow adcim quudi man adcamanii qofkii i quudiya wa asqi waraabi man asqaanii qofkii i waraabiya ah, qofkii i quudiya ilaah quudi qofkii i waraabina ilah waraabi saasuu nabig alayh salaam yihi qaala wuxuu yidhi miqdaad facamadtu markaasuu booday facamadtu ila shamla maradaydii yareed baan ku u qastay fashadadtuhaa calaya markaasaan isku adkeeyoon guntaday wa akhadtu shafra mindidii baan la booday buu yidhi soo nabi muu dhihin qofku cuntaysii ilaahayow quudi qofkii sharaabsiina sharaab sii xaggee igu dhow arigi wa akhadtu shafra mindidii baan la booday oo faindalaqtu ila alcanus riyihii saddexdaa ee la maalayay ayaan xaggooda isu sii daayey ayuhaa midoodii baan raadinayaa asmano ugu buuran ta ugu buuran fa adbaxahaa inaan adbaxu aan u gowraco lirasuulillahi rasuulka ilahi sala allah alay wasalam ma asagaa iskale nabigaa iskale calayhi salaatu wasalaam riyaha maadaamuu nabigu duceeyey ducadiisaasaa raba halkan inaan ka helaba ontaan hiribka nabiga u gowraco oon quudiyadan ducada nabiga aansaa ku helo fa hiya xaafira saa lugta haddaan u qabtayba ridii u qabtayba candhadii baaba bannaanka taallaba xaafil waa neef maarata candho caano qaadila oo dararay oo haleelo ah oo addoolo ah fa hiya xaafila waba candhadii qaadilaaday caanaaba ku taaganba wa hunna riyihii oo dhanba labadii kalena haddaan taabtay xufal ayaguna waa wada godladeen kulluhunna dhammaantood caanayba qaadi laayihiin yihiin ah ma jira marka riyaha caanaha ku taagan ayaa markaa alistid facamadtu waxaan u qastay ilaa inaa'in weel liaali muxamadin sala allah aleh wasalam weel reer nabi muxamed ay lahaayeen maa kaanuu aynan ahayn yadmacuuna kuwa damac iyo rajada ay kaga jirto an yaxtalibuu fii inay wax ku listaan weel laga tegayoo weyn oo caano lagu istala aan loo haynin damac baa uuna ku jirin weelkaasaan la soo booday buu yidhi qaala faxalabtu fiih waan ku lisay xataa calatu raqwa saan ugu lisaayey xataa calatu ilaa ka kor martay caanihii raqwatun abur abur iyo xumbo ayaa ka kor martay fa ji'tu ilaa rasuuliillah gaawihii oo caanihii ka buuxo yaa waxaan u keenayay nabiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> karaamada fiiri iyo barakada ducada nabiga iyo saxaabigan saxaabigan asar radi allahu canhu karaamadiis ilaahay uu siiyey arrimahaasaa isku hagaagay markaasaan u keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi asharibtum idinku ma cabteen sharaabakum sharaabkiina alleyla caaw idinku sharaabkiina ma cabteen qaala qultu waxaan yaa rasuul allah ishrib horta cab adi horta adeen noo cab fa shariba waa cabay nabigu uma naawalani waa isiiyey hambadii faqultu waxaan yaa rasuulla ishrib cab cab cab ku cesho fa shariba waa cabbay uma naawalani waa isiiyey falamaa caraftu markaan gartay ana nabiya nabiga calayhi salaam qad rawiya inuu cokanaaday oo dhergay waasabtu asabtu ducadiis inaan helay qofkii ii waraabiya ilaahu waraabi ducadii nabigana ay u dhacday daxigtu markaasaan qosol la dhacay buu yidhi waan qoslay xataa ulqiitu ila alardi ilaa dhulka laygu riday qosol dartii baa dhulka la dhacay qofku marku qosol ka bato awooddii iyo tawaasunkii baa ka tegaya tawaasunkii tabartii baa khafiif noqonaysa khafiif buu noqon markaasaa wuxuu yidhi intaan dhacay yaan deena lugta ku raftay buu yidhi ulqiitu ila alardi waa qosol aan caadi ahayn wixii uu sameeyey iyo meeshii uu galay mareegtii uu galay dabankii uu galay siduu ilaahay ooga bixiyey arrimahaas iyo shaydaan talaacubkuu ku sameeyey wixii oo dhan buu la infijaaray qosol qaala wuxuu faqaala nabiyu nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi ixdaa saw'atayka yaa miqdaad xumaan waabaad samaysay xumaanta aad samaysay middee wey iyo ixdaa saw'atayka xumaanyaalkaadii middeebaad facalta samaysay yaa miqdaadu miqdaadu facalta sawa xumaan waa samaysaye xumaanyaalkaadii middee wey middaad samaysay waaad samaysay kolley waxbaad samaysay ma qumanidi faqultu waxaana yaa rasuul allah kaana min amrii amarkeyga kada wa kada waa u warramay marka sidanay dhacday xigtiyareed buu shaydaan igu waxay waxaana ii galay warfaadkaas anuu ku jira unbaa ilahay hadalka kaa yeerhsiiyey waxaana dhacay wa facaltu kada saana waan sameeyey faqaala nabiyu sala allah alay slam ba wuxuu yidhi maa haadihi ilaa raxma min allah waa naxariis xag alla ka ahaatay ilahay baa noo naxariistay adiguna dheragtay anna aadantani kii ii sheega marka hore maxaad iigu sheegi weyda caanaa intaanan dhammaysanin fa nuuqida aan toosinna saaxiibaynaa labadeenni saaxiib yusiibaani ha cabbaano minha caanahana ka cabbaano innagaan isku celcelinay ka dharagnay aan ayaan wax ka helaane maxaad igu sheegi weyday qaala faqultu waxaan idhi waaladii bacataka bilxaqi allah xaq kula soo bixiyaan ku dhaartay rasuul allow maa ubaalii u aabayeeri maayo dan kamalihi idaa asabtahaa haddaa adiga ii cabtay wa asabtuhaa ana aan cabay macaka hambadaadii man asaabaha qofkii cabo min annaasi ama aan cabin dankama lihi anigu saasuu yidhi guushi waan gaadhay anigu xadana isxaq bn ibrahim abarana adr bn shibn xadana sulayman bn hir bihada isnaad wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah waslama ala nabiyina mxamed